بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المظالم walaalaha qaar ka mid ahoo kurbo sheegan ayaa jiray allaha kurbada ka qaado kurbada allaha ka qaado ka faydo bahaarka iyo mushkilada haysta allaha ka qaado allahuma ya faarij alham farij humuumahum wakshif kuruubahum wayasir umuurahum salى اllahu wslm alى nabiyina mxamed alxamdu lilahi rab اlcaalamiin kitaabu اlmadaalim madaalimtii buu ku saabsanyay jamcu madlama dulmiga iyo xaaraannimadiisa iyo wakiimu cawaaqibihi culibtiisa xun ayaa laga hadlayaa culummadu waxay u qaybiyaan dulmiga dhowr qaybood qaybta u horeysa waa qaybta ugu daran uguna shar badan waxaa weeyaan ashirku biاllaah subxaanaه wa tacaala dulmu shirki baa la yidhaahdaa in ilaahay loo sharig yeelo waa dulmi la galo midka ugu weyn ilaahina subxaanaه wa tacaala qur-aanku ku yihi ina shirka ladulm cadiim shirkigu waa dulmi weyn wey lannahu shirk marka laga hadlayo dulmigu waxaa la yidhaha wadcu shay fii gayri mowdicihi shay meeshiisii meelaan ahayn la dhigay halkuu ku habboonaa waxaan ahayn la dhigay ayaa dulmigu la yidhahda marka la qeexayo marka qofkan mushriga ah ilaahay u sharig yeelaayo cibaadada alla uu lahaaba wuxuu dejiyey meelayna meel mudnayn oo ilaahay keyrkiibuu caabuday oo allihii khaaliqahaa ee raasiqahaa ee koonka iska lahaa ee mudnaa cibaadada iyo intuu ka leexiyey iyo makhluuq aan waxbaba xayan karin intaas midna aan lahayn buu u iilay marka waa nooca ugu horeeya uguna weyn dulmiga marka laga hadlayo nooca labaadna waa dulmu bani aadam fii abdaanihim wa amwaalihim wa acraabihim in binu aadamka uu isdulmiyo dhexdooda ama dhiigooda iyo naftooda ay isku xadgudbaan ama maalkooda iyo xoolahooda ay kala dulmiyaan oo xaqdarro ku kala qaataan ama cirdigooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda ay meel oga dhacaan waa miduu ilaahay subxaanahu wa tacaala xadiidulqudsiga yihi yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu yacnii dulmiga ilahay waa xarimay naftiisa waa ka xarimay addoommahana wuxuu ilaha is nabigana calayhi salaatu wasalaam xajat lwadaac waa kii lahaa dhiigiina iyo maalkiina iyo cirdigiinaba xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada nooca saddexaad ee dulmiga ah waa dulmu nafsi bilmacaasi in naftu ay qofka naftiisa uu dulmiyo macaasida iyo dunuubta shirkiga ka hooseysana uu ku dulmiyo ayaa iyadana waxay ka mid tahay dulmiga anwaacdiisa wey shirkigii marka loo fiiriyo midkaa hore iyo midkan aadamaha laga galaayo midka oo fudud waa midkan wixii macaasiya oo dembiya oo naftaada un u noqonaya qofna aadan wax ku dhibin ilaahayna aadan u sharig yeelin macaasidaasaa ku xigta lambarka saddexaad wey marka nooc kasta oo dulmiga ah waa xaraam in laga dhowrsado o laga fogaadana waajib weeyaan baabun wuxuu ku saabsan yahay fi lmadaalimi wاlgasbi madaalimtii iyo dulmigii iyo wاlgasbi gasbiguna waxaa weeyaan akhdu xaqi اlgayri bigayri xaqin qof xuquuqdiis oo xaqdarre lagu qaato ayaa waxaa la dhaha qasbi calaa wajhi اlgalaba wاlistiilaa mararka qaar xoog loo isticmaalo boobka iyo dhaca weeye wa qowli tacaala walaa taxsabana allaha gaafila camaa yacmalu haalimuun ha u malayna ilaahay inuu halmaansan yahay waxa daalimiintu ay samaynayaan inamaa bale waa og yahay waana qoray malaa'igtuna way qortay ilaahayna waa la socdaa wuxuuna u dibdhigayaa muddadii loogu talagalay <clears throat> in allaha yumhilu walaa yuhmil aya dhahan ilaahay waa sugaa imhaal iyo ihmaal baa kala jira yani muhla ayuu siiyayo mudda ayuu siin laakiin ihmaal kama tago oo wax maartay ma halmaamo inamaa yuaakhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi labsaar buu ilahay le wuxuu u dibdhigay maalin ay indhuhu taagmayaan qofka uu fiirinayo waxa hortiisa ka muuqda oo nabiga calayh salaatu wasalaam markuu yidhi addoonku ilaahay buu hor istaagayaa midig hadduu fiiriyo wxuu hormarsaday bidix hadduu fiiriyo wuxuu hormarsaday hortiisa hadduu fiiriyana naarti weeyaane fataquu naara walow bishiki tamra marka indhihii baa taagan oon soo laabanayni adraaftooda iyo indhahooda ma soo laabanayaan muhiciina muqnicii ru'uusihim muhiciin wuxuu ku fasiray bukhaari raaficii ru'uusi madaxay taagayaan oo gacmahoodii baa ila adqaan intii holkaa dhunta lagu dhajiyey iyo ay madaxusaa u taagayaan waxaa kaloo lagu fasiray musriciin waxay u degdegayaan xisaabtii iyo ilaahay subxaana wa tacala hortiis ayadana waa lagu fasiray muhdiciin almuqnicu wاlmuqmix waaxidu waa isku mid fahum muqmixuunada suurata yaasiin iyo muqnican waa isku mid oo madaxay taagayaan wey baabun wuxuu ku saabsan yahay qisaasi اmadaalimi madaalimta qofka uu galay in laga qisaasi doono laga jari doono aakharo haddii adduunkaba aan laga goyn aakhara laga goynaya aha qaarkood baabkaas iska dhaafeen oo kitaabkaasa ku xidheen oo mufradaadkii aayadaha ayaa socda qaala mujaahid wuxuu yidhi muطiciin mudiimi nabara fiirada ayay daa'imayaan oo inay saa wax u fiirinayaan mooyaane ma fororsanayaan xataa iyagiioo xufaad curaad qurlana qaaqaawan oo gudnayn yaa mid midka kale fiirinaya uusan jirin meel kale indha lagu taagaya wa qaala hayruhu mujaahid kayrkii culamaau mufasiriin waxay dhaheen musriciina bay ku fasireen mudiciinadaas iyagoo degdegaya laa yartadu ilayhim darfuhum araggoodana uuna soo laabanaynin waafidatahum quluubtooduna hawaa weeyaan yacni jawfaa waa mid cibar ah oo laa cuquula lahum caqli aan lahayn wax kaloo qalbigooda ku soo dhacayo cabsidaa iyo khawfka iyo maanta maxaa lagu samayn doona aan ahayn oo qalbigooda galayana ma jirto alaa abliq abaa sufyaana canii fa anta mujawifun nakbun hawaa waa kii ku caayaya xasaan ibnu haabit radia allahu canhu abu sufyan ku caayay mujawaf midaan caqli lahayn oo qalbigiisi iyo alooshiisa ay jawfaa tahay iska hawaah waxbana ku jirin waxaas marka cabsida ilahay ku jira mooy wax kale oo qalbigooda ku fikirayn ma laha waandir innaasa dadka u dig yowma yaatihim alcadaabu maalinta cadaabka oo imaan doono fayaquulu aladiina dalamuu kuwii dalmada ay dhihi doonaan rabbanaa akhirna ilaa ajalin qariib ilaahu noo dibdhig muddo gaaban nasii nujib dacwataka dacwadaada aan ajiibne wanatabic rusula rusushana aan raacne ilahay waa u jawaab wuxuu awlam takunuu aqsamtum min qablu soo hadda ka hor kumayna dhaaranin maa lakum min zawaal inaynan zuulayninba soo baxid iyo inaysan jirin isla xisaabtan soo kaad degteen hadda ka hor ma ahaad ogeydeen fii masaakiin aladiina dalamuu anfusahum kuwii naftooda dulmiya guryahoodii oo wala ku cibro qaata inana yidhi sooma aha nacam wa tabayana lakum uu inii caddaaday kayfa facalnaa bihim waxaan ku samaynay dalamadii inaga horraysay oo wadarabnaa lakum alamhaal tusaalooyin fara badanna waa kaa dejinay inii caddaynay dhinac walbaba inaga saaray waqad makaruu waxay makriyeen makrahum makrigooda iyo dhagartooda iyo shirqoolkooda iyo dimidaabadooda wa cinda allahi makruhum ah, nushadeeda wa ka tagtay wa cinda allahi ilaahay baa agtiisu ahaaday makrigaas iyo waxa ay samaynayaan iyo abaalkoodii ilaahay baa agtiisu ahaaday o ilahay baa ka almarin wain kaana makruhum wuxuu ku dhowaaday litazuula minhu ljibaal inay buurahaba zuulisaba waa lagu fasiray makriga iyo kaydka iyo dhagarta iyo shirqoolka iyo sixirkooda wuxuu ku dhowaaday inay buurahaba zuulaan ama dunuubta ay la imaanayaan takaadu samaawaatu yatafadarna minhu watanshaqu lard wtakhiru ljibaalu hadan oo kale weyaan andacuu liraxmaani walada buurihii iyo guryihii sabadii oo dhan baaba inay zusha waxay la imaadeen oo shirki ah marka laga hadlay qaarna waxay dhaheen wain kaana waa nafyi oo makrigooda ay la imaanaayeen meel kastaba ha la imaadaane makri kaste ma aha litazuula minhu jabaal buuraha ma zuulinayso ayagoo unbaa ishalaagay mooyeene samada ilaah iyo ardada ilahay dhulka ilaahay sidooda unbay ahaanaysaa waxay la mid tahay walaa tamshi fi lardi maraxan inaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala duulan oo kale wey waxba adiga markaa kibirkaadaasi cirkana ma gaaraysid dhulkana ma dilaacinaysid falaa taxsabana allaha ilaahay ha u malaynin mukhlifa wadihi wacdigiisa iyo yaboohiisa rusulah u yaboohay inuu burinayo oo ka tegayo ha u malaynin waa oofin doonaa in allaha casiizu intiqaam qaala musanifu xadaanaa isxaaq bn ibraahiim isxaaq bn ibraahim alxandari bn rahawey qaala akhbaranaa mucaadi bni hishaam qaala xadaanii abi hishaam ibnu curwa can qataada um hishaam bn yuusuf baa dhici karta can qataada bn dicaama can abi mutawakil الnaaji wasmhu cali can abi saciidin اlkhudriyi sacd bn malik bn sinaan radia allahu canhu min almukiriina fi اxadiid buu ka mid yahay toddobadiiba ugu dambeeyaa xadiista nabiga ugu horeysay can rasuuli اlaahi salى اllahu alيه wasalam buu ka wariyay o qaala nabigu inuu yidhi idaa khalasa almu'minuuna markay mu'miniintu ay baxaan min annaari naarta ay ka daba dhammaadaan jisrigii baa loo wadaa siraadkii jahanamo korkeeda saaraa ee alla u yihi way minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya uma nanuji ladiina taqow kuwii ilahay ka cabsaday waan ka badbaadinanaan badbaadinayna marka markay intay baxaan ay siraadkii ka baxaan afka siraadka oo jannada intaan weli la gaarina yaa xubisu lagu xabisayaa biqantaratin baa lagu xabisayaa meel buunda ahaan ama bariish ah ayaa lagu xabis bayna aljannati jannada iyo wanaari naarta udhexaysaa siraadkii weynaa markii laga dhammaado buundo kale oo jannada intaan la gaarina halkaasaa lagu celin mu'miniintii naartii weyneed waa kasoo badbaadeen halkaasaa lagu oodaya lagu reebaya markaasaa fa yataqaasuun way kala magdhabanayaan oo way kala qisaasanayaan madaalima dulmiyaal kaanat baynahum dhexdooda taallay fi dunya addunyada wixii dulmiahayo ay dhexdooda isku geysteen iyo wixii niyad xumaha ay ku kala dhex jiray iyo wixii carool xumo ku kala dhex jiray iyo qof walba qofkii kale wuxuu yeelay ayaa halkaa looga qaadi looga qaadaya waxaa la rabaa iyagoo ay saafi tahay inay jannada galaan oo wanazacnaa maa fii suduurihim min khillin ayagoo ah wax allaala wixii xiqdi iyo cadaawad iyo shaxnaa iyo sheegashaha o dhan baa baabi'aysa ayagoo axiba oo walaalo aho calaa sururin mutaqaabiliin yay jannada iskugu tagayaan xataa idaa nuquu markii la dahiro oo wahudibuu la saafigareeyo oo laga sifeeyo wax allaala wixii ay isku qabeen udina lahum waxaa loo idmaayaa kadib bidukhuuli janna inay jannada galaan markaasa waxaa leeay jannada gala fawaladii nabiga waa dhaartay calayhi salaatu wasalaam jannadii haddee wakaasi gala haddii la yidhi gurigii nin walba uu lahaa seebuu ku helaya tusaayo gacanta qabanaya nabigu wuxuu leeyay fawaladii allihii baan ku dhaartay nafsu muxamadin nabi muxamed naftiisa biyadihi gacantiisa ay ku jirteen la axaduhum midkood bimaskanihi gurigiisa fi ljannati jannada ku yaala yuadallu ka tusid badan yahay oo ka aqoon badan yahay bimanzilihi gurigiisa kaana ahaan jira fi dunyaa adduunyada gurigan jannada uu ku leeyahay wuxuu ka yaqaanaa oo ka arag badan yahay oo dirbo uu helayaa gurigiisii adduunyada haddii maarata lagu celin lahaa taasuu nabig alayh isalaatu wasalaam yii adalla yani waana hidaaya min allah ilaahay baa ku hanuuninaya gurigii uu jannada ka geli lahaa waa lagu hanuuninaya malag uu sugaaya inuu gacanta qabto oo laihado gurigaadi waa lagu geen hadda deg idinkan agga dega idinkan xagga dega ma jirto nin walbana camalkiisii buu gurigiisi iyo darajadiisu ay dhan tahay iyo camalkiisa siduu ahaa marka waa hidaaya ilaa manaasilihim hidaayadana waxaa la hidaaya alkhaasa marka culamadu qaybanayaan anwaacu lhidaayaat saddex bay u qaybiyaan dhowr qayb bay u qaybiyaan qaybta koobaad waxaa weeyaan hidaaya caama waa hidaayat ilhaam baa la yihahdaa jamiica alkhalqi wey xataa xayawaanka markay rido ay dhasho ama bini aadamkaba uu ilmaha yar u dhasho waxaa markaaba uu raadinayaa oo afka uu la ku raadin naaska hooyadiis naaskoodiibu ku raadin marka hidaayadaas ayada waa liljamiic wey in qof walbaba xoolaha washa cuni lahaayeen geedka ay daaqayaan naafica u ah kabaarka u ah Eh, nafcooda ku jiro waxaas ilahay baa ku harunaaya alladii acطىa kula shayin khalqahu uma hadaa ilahay wax walba abuurkiis intuu siibo haddana ku hanuuniyey wuxuu ku noolan lahaa hidaayo kalaa jirto la hidaaya khaasa oo bani aadamka ilaahay uu ku hanuuniyey oo hidaayat dilaala walirshaad la yidhaahdo in lagu tuso dhankii wixii wanaagsanaa iyo wixii maslaxadiisa ay ku jirtay lagu wacdiyo oo la tuso hidaayadaas wey hidaayat dilaala la yihahda waa mida ilaahay subxaana watacala u qiray nabigiisa wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim uu yidhi marka hidaayadaas hidaayatu dalaala walirshaad baa la yidhaahdaa qof walba waa la tusayaa gaal iyo muslimba waddadii waa loo caddeeyey faama hamuudu fahadaynaahum bu ilahi l ataa reer hamuudki gaaladaaba ilah wuxuu le waan hanuuninay xun iyo sanba waa la kala tusay janno waxay ku gelaayeen nar waxay kugelayeen waa la kala tusay ayagaa marka gaalnimo iyo indhalaan bay doorteen hidaayada kale waa hidaayo mu'miniinta u khaas ahoo hidaayatu maxaa la dhahaa atawfiiq baa la yihahda waafajin ilaahay uu waafajinaayo qofka uu rabo waa midda marka ilahay xaggiisa uun ka imaanaysee wacdiga dadka waacidiinta gacantooda kuma jirto xataa nabiga calay slam waxaa li innaka laa tahdi man axbabta qofkaad jeclaato adiga qalbigiisa hanuun ma gelin kartid ba la yidhi waa hidaaya tawfiiq baa la yihahda hidaayatu ahliljanna wa ahli nnaar ilaa masaakinihim way midda u dambaysa in ahlujannaha iyo ahlunaarka guryahoodii mid walbaba lagu hanuuniyo oo uu si toosa u galo gaalkeena godkiisii iyo meeshana u talagalay ahlujanahana meeshiisa xadiidkanaana caddaynaya ahlunaarkuna waa ka ilaahay uu leeyahay fahduuhum ilaa siraadi اljaxiim fahduuhum ilaa siraadi اljaxiim ku hanuuniya waa lagu toosinaya oo marka waa gelaya marka hadda midda waxaa weeyaan ahlujanna markay jannada galaan allah naga dhigee ahlujannaha gurigoodii adduunyada waxay ka yaqaanaan koodii aakhare ee jannada ka yaqaanaan wa qaala yuunus binu muxamedin wuxuu yidhi xadaanaa halkan waxaad moodaa khada shaybaan soo maha ya nusakda qaarkood shacbaan bay leeyihiin shacbaan marka waa shaybaan maba arkin anig wax shacbaan la yidhaahdo oo fi sanad ee maarata kutub sita kuma arkin xadaanaa shaybaan waxaa dhici karta marka shayban bin cabdiraxman anaxwi oo in badana soo maro qataada can qataada binu dicaama ka wariyey qaala xadaanaa abumutawakil inaaji abumutawakil innaaji baabun qowlilaahi tacaala buu ku saabsanya uu yidhi alaa lacnat llaahi calaa aalimiin ilaahay lacnadiisa oo naxariista laga fogeeyey aalimiinta korkooda ha yeelo lacnadu waa aardu min raxmat ilah wlibcaad can ramat naxariista ilah qofka laga beerayo wey qof markaa si khaas ahaaneeda lacnad looguma tuuri karo xataa gaal hadduu yahay ilaa la ogaado dee haddii la ogaado inuu ahlu naar yahay de kuwii nabiga alay saxdiisa la joogay ee naarta loogu waajibiye ee tabadiya daa abiilah ba la yidhi inuu naar galayo kaas markuu noolaa waa la dhihi karay laakiin kuwan hadda jooga xataa haddaad tiraahdo lacnad kuu dhacday waromaysa caaqibadiisa iyo cerabtiisa marka lacnu shaksi mucayan waa la diiday laakiin awsaaf baad lacnadi kartaa lacana allahu saariq yasriqu lbayda fatuqdac yaduha nabiga alay slam dhihi jir tuuga allaha lacnado intuu ukun xadaa loo goynaya lacana allahu shaarib alkhamri buu nabig alayh salaam koo khamrada cabo lacnadii ilaahay ha ku dhacdo marka waa la dhihi karaa lacnat ullahi cala alظaalimiin xadaثana musa bnu ismaaciil atabudaki qaala xadaثana hamaam bnu yaxya qaala xadaثana qataada ibnu dicaamata saduusiy can safwaan ibnu muxrizin almaazani qaala wuxuu yidhi baynamaa waktiga ana amshi anoo socda maca bni cumara cabdullaahi bni cumar maciise radia allaahu canhuma aakhidun biyadii cabdullaahi bni cumarra gacanta haysta id caraba rajulun nin baa ku soo baxay cabdullaahi bni cumar faqaala markaasuu wuxuu yidhi kayfa samicta rasuula allahi sal slam fi najwa cabdullaahi bni cumarow nabiga seed ka maqashay asagoo ka sheekeenayo fi najwa najwada najwada marka waxaa la yidhaahdaa markii laga hadlayo makhluuqa faqa iyo hadalka hoose ee dad ay ku sheekaystaan dadka kalena ayna maqlaynin ayaa najw la yidhaahdaa annajwa maxaad ka maqashay baa layidhi laakiin hadda waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan addoonka markuu ilaahay subxaana wa tacala la hadlaayo mu'minkaa cuyuubtiisana uu qariyey ee si gaarowna isaga oo la hadlaayo khalqiga iyo khalaa'iqdana laga qariyey taasa waxaa la dhahaa hadda yaa loola jeedaa najwaha loola jeedaa nacam dadki unbaa maqlaaya ah, waxaan ujeedaa isaga unbaa maqlaaya dadkii kalena waa laga qariyey kuwa kalena waa la fadeexinaya banaanka lasoo dhigaya nacam faqaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cumar samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam baan maqlo yaquulu leh ina allaha alle yudni lmu'mina qofka mu'minkuu soo dhoweyni markii ilahay loo hor istaaga maa minkum min axad ilaa sayukalimuhu rabu qof walba rabbigii yaa la hadlaayo ula hadli doonaa marka mu'minki waa la soo dhoweyn fayadacu calayhi allah dejinaya kanafahu kanafkiisi ilahay baa dejinaya kanafkaasi waa un sifa aanan garanayn xaqiiqadeeda qaar culamada ka mida ah waxay ku fasireen sitra asturkii ilaahay buu saari oo dadku aynan arkaynin maqlaynin waxa uu ku hadlaayo waxa la weydiinaya midnaba dadku ma oga ilaahay unbaa subxaanahu wa iyo addoonka unbaa makaasi unbuu addoonka rabbigiis ayaa qarinaya sirtiisii marka waxba maaragtay warkiisa lama maqlaayo wayasturuhu waa asturayaa markii kanafkii la saaro fayaquulu wuxuu leeyahay alle waa ka asturki atacrifu danba kada dembigii saas ahaa ma aqoonsanta adduunyadii wixii la samayn jiray wey habeenkii heble aheed iyo maalintii heble aheed iyo meeshii hebel aheed waxaad samaysay ee kada kada aheed ma garan atacrifu denba kada dembiga noocaasa ma aqoonsan tahay fa wuxuu leeya nacam ey rabbi haa rabbi oo waan aqoonsanahay buu leeya addoonkiina ma inkiri karee waana la aqoonsino wax alla wuxuu sameeye o dhan hadda markaa adduunyada joogta lagaba inaa halmaantayba aakhare markii la joogo waa lagu xasuusinayaa yucarifu rabu absaar rabbi baa aqoonsinaya subxaana wa tacaala xataa idaa qararahu markuu qirsiiyo oo uu qirto addoonka bidunuubihi dunuubtiisii dhammaan wixii la weydiiyey oo wa ra'aa u arko addoonkii fii nafsihi naftiisa annahu halag asaga naf ahaan markuu dib isku fiiriyey waxa la weydiinayo su-aalaha la weydiiyey iyo dunuubtiisii oo bannaanka lasoo dhigay markuu intuu arko uu is yiraahdo waad halaagsantay ra'aa fii nafsihi annahu halaka qaala ilaahay baa wuxuu leeyahay satartuhaa calayka waan ku asturay fi dunya adduunyada addunyada waan ku qariyey waxbaad samayni dadkaas kaa dhex jirtaa wax ku og leh haddii lagu ogaan laha waa kala cararin lahaa waa fadeexoobi laheed walxamdu lilaahi aladii lam yajcal fi dunuubi raa'ixa ilaahigii dunuubta aan raa'ixa iyo suur u yeelin baa mahad iska leh dembigaa soo gasha haddii ur kaa soo bixi lahaa ka warar oo uu lahaa marka waxaa weeyaan raxmadda ilahay bayna ka mid tahay waasaca intii la dembaabo ayaa dan dadka iskaga dhex jirtaa daahirkaada unbaa la fiirini waxaa samaysay iyo wixii baatin ahaa nina ma oga rabbi unba og subxaana wa tacaala marka wuxuu leeyahay satartuhaa calayka fi dunya adduunyada waan ku qariya waan ku asturay wa ana akfiruhaa lakaliyo maantase maantana waan kuu dhaafaya bu ilahi subxana wa tacala adduunyada intaana ku fadeexeen inaan meeshan kugu fadeexeeyo ma dhacaysa waan ku qariya bu ilahi subxana wa tacala le akfiruhaa lakaliyo maanta ku dhaafaya fa yucdaa waxaa la siin kitaaba xasanaatihi xasanaad wuxuu sameeyey oo wanaag ahaa kitaabkiisii baa la siin kii sayiaadka waa laga qariyey oo laga dhaafay midigtaa laga siinaya allah naga dhige naam bacd ariwaayaat fi saxiix waxaa soo aroortay in xataa sayiaadkiisii xasanaad loogu bedeli aayadda quraanka fi suurat furqaana ilah waa ku sheegay yubadil llahu sayiaatihim xasanaat marka dunuubtii waaweyneed baa la qarino la dibdhigi nabigana waa ku qoslay calayhi salaatu wasalaam dunuubtii waaweyneed baa intii laga qariyo yaa sayiaadkii besa yaa loo bandhigaya waama same waama same markaasuu leeya ha markaasu wuxuu leeyahay waabad halaagsantay waa ku dhammaatay tii waaweyneed ayadana waa og yahay waana laga qariye looma sheegi markaasa waa le sayi-aadkaadano dham xasanaad baan kugu bedelay markaasu wuxuu leeyahay sayi-aad kaleo waaweyn baan sameeyey ilaahayow wuxuu rabaa in hadda loo banaanka lasoo dhigo sayi waaweynaa oo dee xasanaad lagu bedelu rabaa marka horena waa isqarinaya wuxuu lahaa amaad ku waaweynaa la sheegaa ayuu islahaa marka fa kitaaba xasanaatihi waama ama alkaafiru gaalkase wاlmunaafiquuna munaafiqiinta urka gaalada daahirka hagaajiya ee baatinka ka jiran fayaquulu اlashhaadu waxay leeyihiin khalqigii iskugu yimid meesha dhammaantood baa arkaaya kii qaadirkaasuu nabigu sheegay calayh salaam uu yidhi yuqaalu haadihi qadratu fulaan binu fulaan ninka ballanta iyo cahdiga iyo ka bixi jiray intii raaya iyo calan dabada laga suro oo kor loo qaado hadba inta ay gaadhsiisneed ballanka bixidiisa kor loo sii qaadi markaasaa waxaa laleeyahy yuqaalu haadii qadratu fulan binu fulan hebelkii ina hebel ahaa ballanka bixidiisi wataas calaamadaasaa lagu garanayaa waxay leeyihiin alashhaad dadka khalqigiis ku yimid haaulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim kuwa kuwii rabbigood ku beeniy beeniyey alaa lacnat ullahi cala aalimiin bay leeyihin aalimiintii cibaadadii iyo daacadii meel aan mudnayn dejiyey ee rabbi ka leexiyey korkooda lacnadii ilahay ahaato intaasuu musanifka u keenay alaa lacnatullahi cala aalimiin intaasi ilaa qiyaamaha inay socon oo ashhaada iyo khalqigu ay xataa saadhihi doonaan marka daalimku inuu malcuun yahay ayaana loo deliishanaya baabun wuxuu ku saabsan yahay laa yadrimu lmuslimu lmuslima qof muslima qof kaloo muslima yuuna dulminin walaa yuslimu yuuna dhiibin yuslimu waxaa loo jeedaa yacni nasrigii iyo gargaarkii iyo garab istaagii uu mudnaa yuunan maaragtay ka dhaafin oo kala tegin isagoo u gargaari la gargarka yuuna ka reebin waxaa kaloo lagu fasiraa cadow yuuna u dhiibin oo gacanta u gelinin ah, marka inaad u gelaysa cadow gacanta ma ahee inaad garab istaagto ood u gargaartaa lagaa rabaa marka dulmigii bay ka mid tahay inaad cadow u dhiibto inaad gargaarka kala noqoto od u gargaarin xadaثna yaحya بن bukayr qaal xadaثna leyt can cuqayl can ibni شihaab ana saalima saalim bn cabdالlahi bn cumar weeyaane akhbarahu wuxuu u warramay ibn شihaab ana cabdالlahi bn cumara radي الlahu canهuma akhbarahu ana rasuula الlahi salى الlaه alيه wasalam qaala wuxuu yidhi almuslimu akhu lmuslimi qofka muslimka muslimka kale walaalkii wey kol haddii meesha walaalnimo timid walaal maxaa looga baahan yahi walaalkaa inaad wanaagna aad la garab istaagto xumaantaadana ka ilaaliso ayaa la rabaa wixii walaalnimada dhaawicii laha inaad iska ilaalisaa la rabaa maxaa ka mid a ah? dulmigii baa ka mid a ah. saas darteed baa waxaa layidhi laa yadlimuhu ma dulmiyo waa walaalkiisa walaa yuslimuhu cadow ooma dhiibo gargaarkana kalama noqdo iyo garab istaagga waman kaana fii xaajati akhiihi walaalkii xaajadiisa iyo danihiisa ninka u qumaa kur baa haysatay kurbadii buu ku garab istaag garab istaagay dayn buu dayntii buu ka guday aradkii buu arad bixiyey gaajadii buu ka saaray waa u shafeeco waa u ergeeyey xabisuu ku jiray buu ka soo saaray kaana fii xaajati akhiihi kaana allahu ilaahay baa wuxuu ahaanaya fii xaajati xaajadiisa kurbadiisu ilahay feedaya umuurihiisa ilaahay subxaana wa tacala isku xarxiraya waman faraja can muslimin qof muslima ninkii ka fayda kurbatan walbahaariya kurbo faraja allahu ilahay baa ka fayda canhu kurbata min kurabi ywmi alqiyaama kurbaati yowmi alqiyaama maalinta qiyaama kurbooyinka jire faraha badan ayuu ilahay ka faydaya subxaana wa tacaala marka aljazaa min jinsi alcamal wey camalkaada hadba siduu yahay xun yasan yaa jazahaada iyo abaalkaadan u ahanaya qofka abaalkiisu ahanaya waman satara musliman qofkii qof muslima astura satarahu llahu yowma alqiyaama ilahay maalinta qiyaama asturay ceeb buu dhex fadhiyaa wax baad ku iktishaafatood ku aragtay buunka inaad qaadatood banaanka soo dhigtood tirahda hebel waxaasuu sameeye ma ahee inaad ka qarisaan fiican qof walba ceeb waa leeyahay ilahay baa marka adna ceebtaada asturay satara satarahu llahu yowma alqiyaama xataa culimmadu waxay leeyihin hadduu xad min xuduudillahi ku dhacay oo wax xuduud mudatay oo haddii maxkamadaha la geeyo la xadi lahaa oo la marin lahaa xuduudii sharciga xataa hadduu la yimid ood ku aragto faraha ka qad waxba iska qari waxaa loo deliishadaa xadiidu safwaan safwaan bin umaya ninkii la dhihi jiray isagoo masjidka nabiga calayh salaam dhex jiifa madiina oo go'iisa intuu duuduubtay barkisan yaa nin tuuga u imaaday oo markaasuu deena gu'i kala baxay gu'i markuu qaatay oo sii wad arkay markaasu wuxuu yidhi ridaai wargo ii dhig waa qabtay oo nabiga calayh salaam buu u keenay sala allah aleh wasalam markaasuu nabigu wuxuu yidhi khalaas warba qaadata hawaan qaata sa aqirti kol hadduuba ictiraaf la yimid waliqraaru umulbayinaat bay dhahaan qofka hadduu naftiisaba asaga wax isku qiray makhraati kale oma baahna wuxuu yii marka gacantaa laga jaro ninkii saxaabigaa waa naxay magoyga gacanta looga jaray haa waa gaahay nisaabki wax lagu jari lahaa rubcu dinaar waa gaahay markaasu wuxuu ya rasul waan iska cafiyey hallaa kaana dalika qablu bu rasulka alah salaam ah, maxaad markii hore u dhaafi weyday bu yiri ah, markii hore intaada ii keenin yay ahayd inaad asturtood qariso lakiin hadda maxkamaddii baa la keenay nin jeclaysi lama maana hadda maxkamadda waa in la mariyo qaabkeedii qof walbaba cadaalada la maryo marka xadiidka waxaa laga fahmay hadduu marka hore iska qarin lahaa in la aqbali lahaa oo waxba dhibaata ayna lahayn oo u soo geli lahaa xataa waman satara musliman buu soo geli lahaa nacam qaala almusanifu raximahu llah baabu acin akhaaka walaalka u gargaar daaliman hadduu daalim yahay oo dad dulminaayo oo naftiisa dulminaayo aw madluuman haddii laga gardaraya labada u gargaar xadaanaa cuhmaan binu abi shaybata qaala xadaanaa hushaym binu bashiir akhbarana cubaydالlahi bn abi bakr bn anasi وxumayd طawiil samicaa waxay maqleen anas bn maliki radi allahu canhu yaquulu leh qaala الnabiyu salى الlahu alيه wasalam wuxuu yidhi unsur akhaaka walaalkaa u gargaar daaliman hadduu yahay mid gardaran aw madluum hadduu laga gardaran yahay labadaba naskan asaga ah wuxuu ahaan jiray eray ay jaahiliyadu istikhdaamsadaan oo isticmaalaan laakiin calaa daahiriha sidaa hadda uu naska u dhawaaqay u isticmaali jireen walaalkaa hadduu gardaran yahayna gardarrada garab oogu ahow oo u hiili oo hadduu dad ku la duul oo hadduu dad wax dhacayo garab ugu dhaqo oo haddii wax lagu sheegto diid oo ka inkir oo garab istaag saasay qabeen hadduu madluum yahay la garay oo la gardaran yahay laa yasaluuna akhaahum xiina yandubuhum fi naa'ibaati calaa maa qaala burhaana walaalkood maba weydiinayaba markuu u dhawaaqo oo hadduu dhaho ama waa waray oo qaylo keeno war maxaa dhacay iyaa gardaraa iyo xaggeen see wax ku bilowda ma weydiinayee wuxuu yidhahdaba xujo wey waa la garab istaagaya duulaankaa lala gelaya sidaasay yeeli jireen marka warkaa isagaa marka nabiga alay salaam naski sidiisii buu u daayey laakiin nabiga alay slam waa tahdiibiyey waa hagaajiyey unsur akhaaka walaalkaa u gargaar dhaalim haduu gardaran yahay dhaalim in loo gargaaro waxaa weeye in dulmiga uu dad gacanta ku hayay laga qabto oo la yihahdo naftaadii waad halaagaysaa oo cadaabaysaa oo dhibaataad usoo sababaysaa joog in la yidhaahdo yaa gargaarkiisa in lagu gararistaaga maaha o <coughs> madluuman hadii loo gardaran yahay la gara yadu haddii loo gardaran yahay dee daalimkii baad ka qabanaysaa oo le war ninka daaya marka saasuu nabiga alayh isalaatu wasalaam u tahdiibiyey oo alfaadan ayada ahe mustakdamkeed la dhihi maayo waa alfaad jaahiliya ee waxaa la marinaya qaalibkii sharciga aha iyo wadadii sharciga la marinaya oo sidii wanaagsaneed baa loo dhigay xadaثana musadد بn msrhdi qaal xadaثana muctamir ibn sulaymaan can xumayd ibn abi xumayd طawiil can anasi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu الlahi salى الlahu alيh ali wasalam wuxuu yihi unsur akhaaka walaalkaa u gargaar daaliman hadduu gardaran yahay o ka qabo ow madluuman haddii la gardaran yahay qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah diin baan hadda imaatay way fahmeen saxaabadu wixii hore inaysan jirin markaasay yaabeenoo waxay dhaheen haadaa nansuruhu madluuman hadduu walaalka annagan uu laga gardaran yahay waan u gargaaraynaa garanay fakayfa nansuruhu seena u gargaaraa daaliman hadduu isagaba daalim yahay qaala nabig wuxuu yidhi taakhud waxaad qabani fowqa yaday labada gacmood baad kor ka qabanaysaa yacni xataa haddii qowl iyo hadal iyo naseexo uu kaa maqli waayo ficil baad dulmigan u wado ficil baad kaga zuulinaysaa fawqadaad ka garanaysaa alisticlaa walquwa ayay faa'idaysay marka fowqa yadayhi labada gacmood baad dhabsiinaysaa bi nabi alayh salaam war joog baad leedahay waa i diiday iyo afkaan kala hadlay xataa ka sugin nacam baabu nasri اmadluumi qofka laga gardaraya in loo gargaaro waxay kamid tahay xuquuqda muslimiinta ay isku leeyihiin xadaana xataa gaalada lama ogolo in la dulmiyo xadaثana saciid bn rabiic qaala xadaثana shacba bn اxajaaj can ashcad bn sulaym qaala wuxuu yihi samictu mucaawiyata bnu suwayd baan maqlo qaala isagoo yihi samictu lbara bnu caazib radi allahu canhuma qaala amarana nabiyu nabiga calayh salaam baa wuxuuna amray bisabcin toddoba shay wanahaanaa wuxuu naga reebay can sabcin toddoba shay usluubkaasi nabiga alayh salam waa isticmaali jiray tiro inuu sheego intaan macduudkii la sheegin buu cadadkii sheegi jiray lilafti intibaah dadku inay baraarugaan tiradaas ayaga toddoba uu reebay toddobana wuu amray markii la yihahdo qof walba wuxuu leeyahay maxay noqon doonaan toddobada lais amray toddobada layska reebayse maxay noqon doonaan qof walbaba dareenkiisiba istaagaya marka adigoo dareen oo toddobadii laguu sheegay laakiin wixii macduuda lagu sheegin baa lagu tirin inta marka xadiidka musanifka wuxuu kaaga sheegay toddobada awaamirtaheed kuwii nawaahideed meelo kala lagu sheegay fadakara ciyaadat almariidi qofka jiran in la booqdo waxay ka mid tahay waxyaalaha waaweyn ee ajirka weyn lagu helo laa yazaal nabiga alay sl ku dhihi jira qofka walaalkiis booqanayo fii mikhrama fi ljanna jannada qof guranayo midhaheed buu la mid yahay malaa'igtaa u ducaynaysa waitibaaci janaaisi janaa'istoo la raaco qofkii raacayla xabaasha laba qiraad buu leeyahay oo buurta uxud oo kalea ajri weyn wey wa tashbiiti lcaatisi qofka hindhisooday oo loo duceeyo xataa qaarkood culamadu waxay dhaheen waa waajib hadduu alxamdu lilah yidhaahdo abu daawuud raximah allahu tacala waa kaan soo sheegay saaxibu sunan in nin hindhisooday intuu maqlay oo badda isdhex socdo doon uu doon ka daba qaatay oo intuu u tegay uu yidhi yarxamuka allah nacam wa tashbiiti alcaatisi waa goorman laakiin waa markuu alxamdu lilah dhaho markaasaa yarxamuka allah la dhihi wa radi salaami salaamta oo la radiyo qofka salaame waa sunna inuu salaamta faafiyo ka laakiin maqle waajib bay ku tahay liqowlihi tacaala faxayuu waa amar faxayuu biaxsana minha aw ruduuha amar weeyaan markaa raddu salaam waa waajib wa nasri lmadluum qofka madluumka loo gardaranaya oo loo gargaaro wa ijaabati daaci qofka kuu yeeray gaar ahaan aroos kugu yeeray haddiina munkar iyo xumaan uusan jirin inaad ajiibtood raacdo ood qalbigiisa iyo mooraalkiisa iyo aad hagaajiso oo niyadiisa aad dhowrto oo aadan diidin in cudurdaar sharciga ah oo uu ka aqbali karo aad leedahay mooyaane xataa haddaad sooman tahay raac baa lagu yidhi oo u ducee wa ibraar alqasam qasam dhaarta oo loo baari falo qofkii ku dhaariyey oo kii wallahi baad iraaci wallahi baad ii imaani wallahi baad iga qaadani wax marka iska mubaax ahoon dembi ahayn inaad u baari fashood ka yeesho si aynan kafaaratulyamiin ayna u fuulin xadaثana mحamed ibn اcalى abu kurayb shaahidka xadidki waad aratay waxaa loo keenay xadiidkan lafdiga ah waa nasr اmadluum intaasaa loo keenay qala xadaثana mحamed ibn اcalى abu kurayb alhamdani qala xadaثana abu usamata xamaad ibn usama can burayd can abi burda can abi musa aashcari radi allahu canhu can الnabiy salى الlahu alيه waslama qaal almu'minu qofka muminka lilmumini muminka kale kalbunyaani dhis oo kale u yahay yashudu waa adkeenaya bacduhu barhkiis bacda marka kale dhista soo maaha sidaasoo kale muminiinta isku adkeeyaan oo daalimkana waa iska difaacaan madluumkana waa u gargaaraan sidaas warka yashudu bacduhu bacda dadka marka saa isku adkaysanaya ee garabka isku ah inay isdulmiyaan ma aha in qofka daalimka ay isku hojiyaanna ma ahee waa inay daalimka ay ka hortagaan asagana ay qabtaan washabaka bayna asaabicihi farihiisuu nabigu saa isku dhex dhexgeliyey sala allahu alayh waalih wasalam min baabi tafsiir biliidax waayo waa caddaynaya rasuulka calayh salaam ficil buu noogu caddeeyey farahaasa saas isku dhexgeliyey waa adkaadeen waa isku dhowaadeen saasoo kale muminiintu isku yihiin garab iyo gaashaan bay isku yihiin gargaar bay isku yihiin waa isku turaanoo waxbay isku taraan baabul intisaar wuxuu ku saabsan yahay gargaar min adaalimi qofka daalimka in laga gargaarsado yacni in laiska celiyo oo wuxuu kugu sameeyey wax lamid ah aad ku samayso intisaarku wey nacam liqowlihi jala dikruhu waa u daliila laa yuxib اllahu اljahra bisuuءi min alqowl ila man dulim eray xun oo sayi ah oo hadal aho qofka uu ku hadlaayo oo lala jahrayo oo la muujina haddana banaanka lala istaagi ilahay ma jeclo ilaa madal qofka la dulmiyey mooyane ama qofka haddii la dulmiyo halkaas intuu istaag u dhihi kara hebel baa i dulmiyey maxkamaddii buu ka hor istaagi hebel waa ii marka waa hadal ila hebel waa ii waa waa jahr min asuu hadal xun ood ku dhawaaqaysa wey laakiin hadalkaa xun ood ku dhawaaqaysa waxaad ku gaaraysaa dulmigii ku haystay in lagaa rido wax kale oo dulmigaadii aad ku sheegan karta ma ama si kaleood ku heli karto in lagu garab lagu noqdo male haddaadan sheegan sheegashadaa markaa oo aad sheeganaysa qofka wax ka sheegayso waxba dhibaato ah ma wa kaana allahu samiican caliima wladiina idaa asaabahum اlbaqi a saas ini qoro ayib wاladiina idaa asaabahum اlbaqi waa kuwa markaa baqi iyo gardari haddii asiibtoo lagu xadgudbo hum yantasiruun gargaarsanaya oo aargoosanaya laakiin tacadi lama ogolo iyo xadgudub qofka madluumkaa ee la dulmiyey saddex xaaluu leeyahay saddex xaalo markii dulmigiisa laga hadlaayo iyo waxa maaratay uu ka dhici karaa saddexda xaalo waxaa weeyaan alcafu waاsafx waa la dulmiyey waxaa u banaan inuu iska cafiyo o iska saamaxo wahuwa afdal اxaalaat xaaladda ugu fiican wey iskaba cafiyaba iskaba dhaafaba ayb xaaladda labaadna waxaa weeyaan inuu aar goosto wixii lagu sameeye o kale uu ku sameeyo uuna xadgudubna la yimin la imaanin waa u banaan tahay xaaladda saddexaad waxaa weeyaan qofkii wax ku sameeyey intuu ku sameeyo inuu weliba kusii xadgudbo xadda dhaafiyo wa xaraam taana xaraam weeyaan wa qaala ibraahim wuxuu yidhi ibraahim anakhaci kaanuu waxay ahayn yakrahuuna kuwa naca an yustadalluu in la dulaysto in la dulaysto oo la xaqiro oo lagu tunto mayna jeclaan jirin selafku fa idaa qadaruu markay karaan oo awood inay aargoosan karaan ay muujiyaan cafoo way iska saamixi jireen a laakiin in laiskaga tunto oo waxaadba laiskaga sameeyo maynan aqbali jirin qof daalima waxaa jira aan iddaa kugu dhaafeen mararka qaar oo mararka qaar iskaga kaa ciyaari oo haddaad saamaxdo saamaxadaasba ka sii qaadiba qooq iyo kibir kasii sii qaadi oo idablaca ka qaadi oo mar labaad kugu dhiirani marka in la dulaysta bayna jeclaan jiri laakiin marka ay awoodooda ay utusaan qofka inuu iska celin karo kadib bay haddana iska saamixi jireen isagoo kari karaa inuu aar goosto waxaan mari doonaa fi kitaabi tafsir insha allahu tacaala isagoo musanifka keenaya mathal mashhuuraha oo la yidhaahdo rahabutun min khayru min raxamuut rahabutun khayrun min raxamuut in lagaa cabsadaa ka khayr badan in lagu naxariisto miskiin loo naxariistaa miskiin ka wadaadka ku istaagana lagu hayo in geed aad iskaga xidha kayrka oo iska reebto ayaa ka khayr badan bule ayb laakiin markii aad raganimadaada iyo dadnimadaada lagugu barto haddana dadka inaad iska bacafiso iska saamxaasad oo aad waxba aargoosanin baa sii fiican taas baabun wuxuu ku saabsan yahay cafulmadluum qofka madluumkaa ah oo iskaba cafiyaba iskaba dhaafaba qofkii dulmiyey liqowlihi tacaala in tubduu khayran aw tukfuuh haddaad khayr muujisataan ama aad qarisaan o tacfu can suu xumaani lagu sameeye iskaba cafisaan fain allaha kaana cafuwan qadiiran wy alla dhaafid badan yuxibu alcafwa subxaana qadiiran oo kalid badan waxba wa jazaau sayiatin sayiatu miluha sayi-a iyo xumaan lagugu sameeye jazaheedu waa sayi-a iyadoo kale ah marka adiga sayi-a kugumaha markaad wixii lagugu sameeye aad samaynayso sayi lamaad imaanin ee qofka aad ku samaynayso isagaba dhib baa gaadhay sidau dhib kuu gaarsiiyey ayay sayi-a u tahay faman cafaa qofkii iska cafiya wa aslaxa iskaba saamaxa oo hagaajiya wixii marka xumaan aha faaqba ajru ajirkiisu cala allahi alla korkiisa muhaaday inahu laa yuxibu aalimiin ma jecla walaman intashar qofkii aara goosta bacda dulmihi marka la dulmiyo kadib fa ulaaika maa calayhi min sabiil wax wado oo lagula dagaalo iyo wax eeda oo uu leeyahay ma jirto inama sabiilu waxaa dembiilo oo eedaysanaa cala aladiina kuwii korkooda eeda dushooda uu yahay yadlimuuna annaas dadka dulminaaya wayabquuna fi lardi bigayri alxaq ardada xaq darri ku xadgudbaaya oo ku amar taaglinaya ulaaika lahum cadaabun aliim bu alla leeyahy cadaab aliim ay leeyihiin walaman sabra wagafar qofka iska sabra iska dhaafa ina dalika lamin casmi umuur umuurta waaweyn bay kamid tahay oo fajin ilahay baa lagu helaa wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu waa ka ilahi le subxana wa tacala wa tara daalimiin buu ilahay leeyahay daalimiintii baad arkaysaa nabi maxamedow lama ra'u lcadaab markay cadaabka arkaan yaquuluuna iyagoo leh hal ilaa maradin min sabiil noqod iyo laabasho aan adduunku u laabanno jid lagu heli karo oon mari karra ma jirta waa ma jirto noqod ma jirto kalaa baa la yidhi waa la diiday inaha kelima huwa qaa'iluha baabu ulmu ulmaatu yowma alqiyaama ulmiga iyo ulmigu waa mugdiyaal maalinta qiyaamo qofka gaalkaa ah, dulmiga u weyn la yimid qabrigiibuu dulmi iyo mugdi yuu kala kulmayaa maxsharkiibuu mugdi kala kulmayaa iyo qiyaamihii iyo meeshii la taagnaa qabrigiibuu mugdi kala kulmaaya waa ulumaad jamc baa laga cabiray midkan kale ee caasiguna isagana biqadrihi xadaanaa axmed binu yoonas qaal xadaanaa cabdاlcaziiz اlmaajishuun abarana cabdulahi bnu dinaar an cabdilahi bn cumar radi alahu canhuma an sal slam qaal adulmu dulumaatu ywma alqiyaama gardaradu mugdiyaal bay qofka u noqonaysaa maalinta qiyaamo mugdi buu kala kulmaayaa marka waa dee waa cuqubo weyn weeyaan in qofkii iftiin iyo nuurba laga damiyo laga demiyo bisababi dulmihi baabu litiqaa in la dhowrsado walxadar oo la digtoonaado min dacwati اlmadluum qofka la dulmiya habaarkiisa laga digtoonaado ayaa laga hadlayaa qofka madluumkii ahayd xoog u sheegatay ama aad wax ka sheegtay ama ficil ugu gudubtay ama naftiisa ama maalkiisa ama sharaftiisa waad dulmisay hadduu asaga xataa iska kaa aragoosan karin oo uuna wixii aad ku samaysay uu kugu samayn karin allah subxaanahu wa buu gacmaha u taagan karaa albaabka ilahina waa u furan yahay wax hor istaagana ma jirto ducadaa allah subxaana wa xijaaba oo celinaya ma laha waa ducaa mustajaaba dacwat lmadluum mustajaaba waa la ajibaya marka waxa laga yaaba inta qofka qof uu dulmiyo inuu khiiqda ku hayo hurdo kii uu dulmiyeyna ilintu ay ka socoto habeenka o dhan gacanta kor u taagay ayaa dhici karta qaala xadaanaa yaxya bnu muusa qaala xadaanaa wakic bnu jarax ibnu mariix ariwaasi ah, qaala xadaanaa zakariya bnu isxaaq ilmakiy can yaxya ibni cabdillaahi bnu sayfiy can abi macbadin mowla bni cabaasin can ibni cabaas cabdullahi bni cabaas radia allahu canhumaa ana nabiya sala allahu aleyh wasalam bacaa mucaadan ila lyaman mucaad bnu jabal buu yaman u diray isagoo qaadi ah jizyada iyo zakawaadka aruuriya dadka inuu wax u sheego dacwada loo diray muhiimad weyn baa loo dhiibay mucaad faqaala nabiga markuu la dardaarmaya hadalladiisa waxaa ka mid ahaa itaqii dacwat almadluum zakadii baa soo arurinaysa soo qofkan xukunkii sharciga u bandhig neefkii zakada ahaaye qofkan geelisa ama laga rabay un ka qaad hadduu ku ogolaado karaa'imu amwaali naas iska ilaali ah, xoolaha dadku ay aad u jecel yihiin ee qiimaha badan hasha dhalaysa iyo ratiga maarata abaahinaayo iyo qaalinta u aad u jecel iska ilaali masaakiintana wax dulli oon macno lahayn usoo qaadin ninkana ha dulminin dhexdhexaad ku soco wey ittaqi markaa haddii aad yeeli weydo ood ku xadgudubto oo xoolahoodii aad iskaga maamulato waa ku habaarayaa ee ittaqi ka dhowrso dacwata almadluum midka laga gardaraya habaarkiisa fa innahaa dacwadaasi laysa ma ahanin baynaha ayada iyo wa bayna allahi ilaahay xijaabin uma dhexeeyo ilahay ayada xijaab uma dhexeeyo toos bay u tegeysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baa aqbalaya qofka asagaa ee qabuulkaas la aqbalay yaa waxaa dhici karta inay daahdo iyo nishada degdegto labadaba way dhici kartaa in aakhare logaaga lagaaga goodana waa dhici kartaa in adduunyadaba ayadoo degdega ku imaata waa dhici karta lakin ilaa aqbali xaqiiqo weeyo shaki ma laha shakilaan wey xataa hadduu gaal yahay nabiga calayh salaam xadiis baa soo aroray in la aqbalayo dacwat almadluum wain kaana kaafiran gaal baa allah ka dhigay xataa hadduu ku habaaro oo ka gardaranta ila dulmiga ilahay ma jeclaya subxana wa tacaala baabu wuxuu ku saabsan yihi man kaanat lahu madlama ninkii ay u sugnaatay wax uu dulmiyey cinda rajuli nin agtiis baa dulmi uu dulmiyey baa ka taalla qof uu dulmiyey faxallalahaa lahu markaasuu deena xallalahaa ay taxallalahaa waa ka xalaal dalbay lahu asagii oo i xalaalee buu yidhi hal yubayiru ma u caddayni madlamatoo dulmigiis qof baad tidhi nusuustii aayaadkii baa ku dhalaaliyey qof aad dulmisay baad ku oraday wareebero dulmi waan ku dulmiye muxuu ahaa islaam waxbaad tidhi marka inaad u sheegto tiraahdo waxaasaan kugu dulmiye miya mise duuduub baad waanku dulmiyeno iska cafi yadihi tanu musanifka raximah llah su-aal buu geliye khilaaf baa ka taagan saas darteed musanifka laakiin waxaad moodaa inuu daahirka xadiidka imaan doono markii la fiiriyo waxba inaad tafaasiir sii gasho shardi maaha laazim ma aha darteed bay culimo leeyihiin alibraau an almajhuul alibraau can اlmajhuul wax majhuula la ogeyn in qofkan asaga ah, aad tiraahdo iska cafi oo iga beryeel way banaan tahay bay yidhaahdeen mararka qaarkood haddii wixii la sheeg sheeg waxaa laga yaaba inuu qofkii cuqda nafsiya uu sii qaadi karo oo uu sii xumaan karo oo uba cara ka sii qaadi karaa dhici karta lakin ate walyaa hebelow n qof walba waa dambaabaa bini aadamka waa xandaaq wey xoolan waa xabdaaq xaabdaaq wey ina iska ka cafisaan rabaa waan ku cafiy ilahay dartii muskaga dhahaya naam qaala xadaanaa aadam bn abi yaasin qaala xadaanaa ibn abi diibin maxamed bn cabdiraxmaan ibn mugiira qaala xadaanaa saciid almaqburiy saciid bn abi saciid almaqburiyi kaysaan can abi hurayrata dawsiy radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi man kaanad lahu madlama ninkii madlama iyo dulme u sugnaaday liakhiihi walaalkii buu dulmiyey min cirdihi xagga sharaftu wax kaga dha cirdi waxaa la yidhaahdaa meesha qofka uu ka danqado ayaa waxaa la dhaha cirdi badankiisaad wax ka sheegtay nasabkiisaad wax ka sheegtay caruurtiisaad wax ka sheegtay aqalkiisa iyo gurigiisa iyo noloshiisa wax ka sheegtay meesha qofka uu ka danqadaa haddii laga sheekeeyo ka farxana cirdi baa la yidhaha iyaduna oo mararka qaar haddii aad ammaanto qofka waa farxaya laakiin hadda cagsi aad caydo waa ka xumaanaya marka mawdicu damu linsaani madxihi meesha qofka laga caayo ama laga ammaanaya cirdi laisku dhahaa cirdigaasa marka wuxuu qaybsamaya mid xumaana iyo mid maaratay wanaag iyo qofka uu jecelya marka laga hadlaya hadda waxaa weeyaan qofka boogihiisa iyo dhaawacyihiisa waxa uu nici ha sheeg sheegin wey marka min cirdihi sharaftiisa wax kaga dhaca ow shayin ama wax uun shay waxaa soo geli karta maalkii waxaa soo geli karaa markaa dhiiggiisii oo shay may soo gelayaan falyataxalalhu min waa ka xalaal dalbo alyowma maanta maanta maalintii la kale xalaal dalbi lahaa ee hebel way cafi maanta shaqayni qabla an laa yakuuna intuunan ahaanin diinaaru walaa dirham diinaar iyo dirham intaynan ahaanin meelaan diinaarna jirin shilin dahaba fidana jirin lacag kalena jirin wax ku ergeen oo qof haddii hebel hebel lagaa hadal aysan jirin intaan maalintaa la gaarin isku furasho maado la isku furta iyo xoolo maalinta intaan la gaarin maantaad bixin kartaa xoolo oo laga aqbali karaaye walaalka alaaldalb ka alaldalb ka xalaal dalab maalintaas aakhara waxaa weeyaan xasanaad iyo sayiaad baa laisqaabilin waxa waa laisku gadi ee laisdhaafsani waa xasanaadkaadii iyo sayiaadkii ayaa laisdhaafinaya laakiin maanta lacag iyo qofki waas lacag baad ku bixi karta lacag baa lacag la dhaafsan kara qof baa lacag siin karta in kaana lahu camalun saalixun buu yii nabiga alay salaam aakhara markii la gaaro maxaa lagu kala baxayaa qofkii daalimkahaa hadduu camal saalixa lahaa ukhida minhu waa laga qaadi biqadri madlamati inta uu dulmigiisa gaarsiisnaa ayaa xasanaadkiisa laga qaadaya xasanaadkiisa waa laga qaadi kaasaa marka la siin madluumkee la dulmiyey wain lam takun lahu xasanaad hadduuna xasanaadba lahayn oo dunuubtiisi ay qarqisayna ukhida min sayi'aati saaxibihi midkan uu dulmiya asagao macsuum ma ahe dembi buu lahaaye dembigiisaa laga soo qaadi fa xumila calayhi kii daalimkaabaa korka laga saari kan marka haddii dembiga laga soo fududeeyo dembiga haddii laga soo fududeeyo miisaankiisa xasanaadkiibaa cuslaanaya marka saasuu ku badbaadi kana sayiaadkii baa loo sii cusleeyey oo markaasaasu ku halaagsamay xadiidkii mufliska waad garanaysaa ee fii saxiix muslim ku sugnaa nabiga calayh salaatu wasalaam uu ka sheekeeye qofka mufliska qof salaad iyo cibaadooyin fara badan la imaanayo kadibna xaggana qofka kan waa dhawaa waxbuu ku dhufto dhiiggiisu daadiye kan maalkiisi markaas haddeena laga qaadaya kan xasanaadkiisi kan xasanaadkiisi markaasaa la siinaya kuwa kale xasanaadkii baa ayaa laga qaadi karaa la siin xasanaad laga qaadi ka kalaa la siin hadday dhammaato xasanaadkiisi wixii dadkii ay turan yihiin sayiaadka kuwaasa korka laga saaraya markaas uma qudifa fi naar marka muflis buu ku magacaabay waa cayd madow wey ka asaga wuxuu kusoo daalaya oo dhan ba waxba kama jiraan waa baaba-een marka kaasa caydha xaqiiqada ee dhabta ah qaala abu cabdilaahi اbukhaari wuxuu yihi qaala ismaaciil bn abi uways wuxuu yihi inamaa sumiya almuqbiriyu ninkaa saciid bin abi saciid maqburi lilan soo maray ayaa maanta waxaa lagu barayaa muqbiri maxaa loogu bixiyey qubuurta kii loo nisbeeyey maxaa qubuur loogu bixiyey wuxuu leeya liannahu kaana yanziru wuxuu degi jiray naaxiyat almaqaabir dhinaca qubuurta ayuu deganaa aroortii wuxuu kasoo bixi agga qubuurta kasoo bixi un markaasaa waxaa la yidhi maqbuuri baa la yidhi kii qubuurta xaggeeda loo nisbeeyey wain lam takun lahu xasanaat cafwan qaala abu cabdillaahi wa saciidu ninkaa laga sheekanaya saciid lmaqburiya huwa mawlaa bani leyth reer bani leyth mawlahoodii wey wa saciid bin abi saciid baa la dhahaa wasma abu saciidkaasi kunyada ee aabbihii kaysaan baa la yihahdaa saasuu ku leehay oo si fiican marka meel lagaaga saaray ninkaa la sacid bin abi saciid maqburi nisbada maxaa loogu bixiyey ko aabihiisana abi saciidka ku caanbaxay magaciisa muxuu yaha kaysaan si fiican marka lagu caddeeyey raximah llah isaga iyo ismaaciilba labadaba mm. midna wuxuu sheegay sababtii maqburi bukhaarina wuxuu sheegay ninkaa iyo magaciisi iyo nasabkiisi iyo mowlaha uu yahay iyo baabu wuxuu ku saabsan yahay idaa xallalahu min dulmihi hadduu dulmigii uu galay uu taxallalahu bay ka dhigan tahay hadduu ka xalaal dalbo oo u yiraahdo cafwan xalalahu damaanta kuwa sideeda kuwa baabun idaa xalalahu min dulmihi dulmigiisii buu xalaaleeyey falaa rujuuca fiihi ku noqod ma leh xuquuq laga haystay ayuu yihi waa kuu cafiyey waan kuu saamaxay ayuu yihi haddana intuu saamaxay kadib kuma soo noqon karo saas way macnaha idaa xalalahu min dulmihi dulmigii lagu sameeyey buu iska xalaaliyey falaa rujuuca fiihi ku noqod ma laha xaqii asaga ahaa iyo wixii lagala maqnaa bu yihi waa baan kuu cafiyeyba inuu ku noqdo haddana maaha xadaثana mحamed akhbarana cabduلlahi qaal akhbarana hishaam bn curwa can abih can caaisha radi allahu canha fii qowlihi tacaalى wain imra'aة khaafat min bacliha nushuuzan aw icraada hadday haweeney ay ka baqda ninkeedii nushuuz <clears throat> xogow santaag iyo iska koraysiin iyo inuu xogow yar diidan yahay oo icraadan inuu ka jeesjeesanaayo iyay ka baqday arrintaana inay dabada ku wado inuu furi rabo u maraamarsanayo cabsi noocaasaa gashay maxay samayni heshiis bay geli kartaa iyo sulxi waxeedii xuquuqdeedii bay wax ka tanaasuli kartaa sulxigu ila sidiisaba mag laba qof ay heshiis gelayaan mid baa tanaasula qaalad waxay tidhi alrajulu takuunu cinda almara aayaddu waxay ka hadlaysaa nin haweeney qaba laysa ma aha bimustakirin minha mid haweeneydaas badsanaya hadday noqoto qismadeediiy qaybteedii hadday noqoto masruufkeedi iyo maamulkeedii hadday noqoto u wejibaxnaanteedii maxabadeedii aad iyo uguma jacsana yuriidu wuxuuba doonayaa iska dhaaf waxaasi an yufaariqa inuu furaba inuu furuuna doonayaa laakiin furitaanka hal mar uma soo booday waxbuu dhexdu soo socdaa waa soo wadaa oo waxbuu maarata hadba ku dayayaa fataquulu markaasi intay fahamta waxay leedahay ajcaluka min shanii xaalkaygiibu waxaaban kuu yeelay fii xillin xalaal waxba ha ii masruufin waxba ha i imaanin caruurteeda iskaga dhex jiro haiga dhex bixinin reerka reerka nin haiga dhex bixinin bay tiri fanazlad hadihi alaayatu fi dalik aayaddan waxay kusoo degtay arrinkaas kusoo degtay dee inuu furo xaq buu leeyahay sharcigaa u ogolaaday haddiiba uuna asagiiba uu isleeyahay xaqeeda ma marin kartid waa furi karaa ayadiiba haddii tirado xaqad ka cabsanayso anaaba kuu cafe iska kaydaana waa bannaan tahay markay saa tiri oo iska kaydaa ay tiri ma soo noqon kartaa mar kale mar kale ma soo noqon kartaa masaladaasa culamadu isu khilaafsan yihin qaar waxay leeyihiin maya xaqii tagay ee maadigaha iyo wixii mustaqbalka dambe midna ma soo ceshan karto kama noqon karto qaarkood waxay yidhaheen waxay maadi ahaa waa cafis oo hadda ka hor gabadha uu ku sameeyey laakiin markay tiraahdo aniga hadda waxaa rabaa xuquuqdeydii xuquuqdeydii baa raba hadday tirahdo mustaqbalka soo socdaa waajib waxaa ku ah inuu xuquuqdeeda mariyo waajib bay ku tahay saasay culamada qaar u kala qaadeen nacam qisadii ku saabsanee sawda bintu zamca radia allahu canha um lmuminiin inay markay dee cuslaatay oo duqowday oo nabiga calayh isalaatu wasalaam inuu furay ka baqday dee furitaanka nabiga uu furaayana manqabo weyn iyo darajo weyn ayay ku waayeysaa umulmu'miniin wey mu'miniinta ilaa qiyaami saaca bay hooyo u tahay nabiga calayh salaam qabiiduu qabo darteed marka manqabadaa iyo martabadaasay waayi saas darteed waxay tir rasuul allow waxba ha furin habeenkaygana caaishaan ugu daray bay ah. tiri baaban wuxuu ku saabsan yahay idaa adina lahu qofka hadduu u idmo ow axalla uu u xalaaleeyo walam yubayin kam huwa intay tahayna una u cadaynin intay tahayna u cadaynin yani qof baad u xalaalaysay waan ku xalaalayaa tiri gurigayga ima cuntada ka cun baa iska tiri maalan dukaankayga ima oo markaad wax garan weydo qada ka qaado walam yubayin oomana cadaynin kam huwa intay tahay oma cadaynin intay tahayna ooma cadaynin inay iska banaan tahay curfigu may laakiin u noqon qaala xadaثana cabduلlahi bn yuusuf akhbarana mari can abi xaazim bn dinaar can maxaa ini qoran sahl mise sacd ya can sahl sahl bn sacdin saacidi sooma nusqadeeda can sacdi buu leeyahy marka can sahl bn sacdin saacidi wey radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam utiya bisharaabin nabiga waxaa loo keenay sharaab fashariba minhu waxbuu ka cabay wa can yamiinihi midig waxaa ka fadhiya ghulaamun wiil yar wacan yasaari biixi waxaa ka fadhiya alsheekhu odayaashii abubakar ay ka mid yihiin faqaala nabiga wuxuu yihi lilgulaami wiilkii yaraa adaa u xaqnimo badanoo midig baa iga fadhidaa ee ata'danu lii ma ii idmaysaa an ucdiya haaulaa odayaashan inaan siiyo haa hadduu dhihi lahaa odayaashaa la siin lahaa waxa uu idmay ee odayaasheeni uu yidhi waanoo idmayna intay ka cabbi doonaan ma ogo intay ka cabbi doonaan ma ogo fahamka bukhaari ee daqiiqa halkaas wey xadiidka usoo deliishanayo hadduu dhihi lahaa odayaash waan u ogolaaday odayaasha iga sii dee hamba wey hambaa waa la wareejinaya dhil baa la wareejinaya dhil caalaa la wareejinaya intay ka cabbi doonaan iyo idankiisa meeshuu gaarsiisan yahay lama yaqaan ma wada cabbi doonaan maxbay usoo hambeyn doonaan kol hadduu idmay idankaa waa dhacay wey kol hadduu idmay idankaa waa dhacay walow kamt ayaan la garanin intay tama yaan la ogaanin meeshuu ka hadlayo imaam albukhaari raximah llahu tacaala aad bay u fogtay ogaada ah, aad iyo aad bay u fogtay kitaabkan kitaab caadi ma kitaab aad u qiimo badan wey ah, sidaa darteed buu faaqa alkutuba kulaha kutubta oo dhanba waa ka korayaa ayra kitaab illah ayb marka ma siiyaa buu yidhi ibnu cabaas laakiin ma yeelin faqaala alghulaamu wuxuu yidhi laa maya wallaahi yaa rasuul allah inaanan ogolayn in la siiyo laa uuhiru oo ma doonayo binasiibii nasiibkayga minka adiga aan kaa helay hambadaadi way caani waa isbedeleen hamba nabi bay noqdeen hamba nabi hamba nabina waa barakaysantah axaddan qofna u doori maayo qaala wuxuu saxaabigu fatallahu rasuululahi baa geliyey fii yadi gacantiisa wadaca wey tallahu tallahu rasuululahi wuxuu u dejiyey weelkii caanaha ahaa fii yaddi yadd ibni cabaas cabdullahi ibn cabas oo wiilka la sheegaayo oo riwaaya kala caddaysay marka awa ihaarka ibn cabaasow wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaas xaggay ka martay ah, naftooda walow gaajaba ha haysee way u dooranayaan masalatu liithaar marka laga hadlaayo culammada waxay ka hadlaan waxna waa iska wax iska adduun ah baxti ah oon cibaado wax ku tacalluqin waxna waa wax aakhare iyo cibaado iyo barake iyo ku tacalluqa wey walbarakatu min allah barakada xagg alle ka hata wixii sidaasoo kale ah qofna inaa u doorta maaha safkii horaad waxaad aragtay wadaadkii macallinka ku ahaa oo kudaba taagan inaad ka baxda maaha uban waasici waru waasiciya kala hadal dadka waa fiicanta laakiin inaad banayso oo safkii hore ajirkii lagu sheegay o dhan adi ad weydo oo ajirki iyo hawaabka asaga uu la kaco ma aha marka iithaarka waa wix adduunye ah maraad u baahneed qofka si cuntaad u baahneed si laakiin cibaado adiga baad u baahneed ya adoo weligaaba xajinuna xajba aadin yaa tiri waxaan xajisinayaa hooyadii aabbahay baa tiri maalan war arintaada waajibkaada ibda binafsika buu nabig alay salaam ibda binafsika naftaada kusoo bilow waajibkii takliifiga alla uu ku saaray walilaahi calaa naasi xijulbeyt horta soo gudo marka kadib deena alaqrab falaqrab xuquuqda waalidka markaasaad marinaysaa waa cibaada wax laga hadlayo ayb baabun wuxuu ku saabsan yahay imu man dalama shay-an ninkii shay dulmiya min alardi dhulka ka mida dulmi waa dulmi haddana hadduu dhul yahay waa kasii daran yahay xadaanaa abulyamaan alxakam bnu naaficin qaala akhbaranaa shucayb bn abi xamsata dina can الzuhriyi qaala xadaanii alxa dalxa ibnu cabdilaahi ibnu cawf baa la dhahaa cabdiraxmaan bn cawfkii a taqaaneen mashuurka saxaabiga casharadii kamid aha mubashariin biljana walaalkii wey cabdulaahigaas marka dalxahan waxaa adeer u ah cabdiraxman bn coof can a qaala xadaanii dalxa bnu cabdillahi bni coof azuhri ana cabdiraxmaan ibna camr ibnu sahl akhbara ana saciid ibnu zayd radia allahu canhu saciid ibnu zayd ibna camr bnu nufayl radia allahu canhu ardaa isaguna casharat mubashiriin buu kamid yahay qaala wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi sala la alay sl nabigaan maqlo yaquulu leh man dalama ninkii dulmiya min alardi dhulka shayan wax kamida haba yaraadee duwiqahu waxaa qoorta loo gelin min sabci ardin toddobada ardaa luqunta loo gelinaya xadiiska wuxuu daliil u yahay dhulku ardooyinka inay toddoba yihiin ka samaawaat samaawaati sabci weeyaan ardaduna waa sabci wey ah. allahu ladii khalaqa sabca samaawaati wa min alardi aayaddaasna waa laga fahmay ayadana milhuna limiliyadaas xagga cadadka ay dhaheen xadiidkana waaba ku cad yahayba sabca ardiin toddoba ardo inay jirto marka xadiid kalea ku cadeeyay oo soo socda shay-an taasi weliba wax yar oo soo socda taako xadaana abu macmar qaala xadaana cabdulwaarif qaala xadaana xusein xusein اmucalim can yaxya bn abi kahiir yamani qaala xadaanii muxamed bn ibraahim ana aba salamata aلzuhri xadaahu anahu kaanat baynahu wa bayna unaasin khusuuma abu salamahan taabiciga ah ardadii caaisho kamid ahaa asaga iyo dad kale oo qowmkiisaa riwaya kala caddays min qowmihi dood baa u dhexaysay dhul bay isku haysteen markaasuu caaisha usoo galo u imaado wuxuu yidhi dhib kalaa haysta fadakara licaayishata radi allahu canha buu arrinka u sheegay faqaalat caaisha waxay tihi yaa abaa salama war abuu salamow ishtarib ilarda dhulka fogow dhul iskaga fogow ah, inuu wuxuunku soo gaara laga yaabaayo dulmi eh ka fogow waciidkiis aad buu daraya <coughs> fa ina nabiya sal slam qaal man dalama qiida shibrin taaka qadarkeed ninkii dulmiya min alardi dhulka ka mida duwiqahu waxaa qoorta loo gelinaya min sabci ardin toddobada ardo toddobada arda yaa waxaa leeyahay lakac waxuna keri keri wey marka cadaabkiisaa daran baa looga jeedaa ama waa lala goynayaa toddobada ardo ardo kasta marka luquntiisii bay sii marayso kaanamaa luqunta loo geliyo kale waa sii gelaya mid walbaba iyadana waa la yidhi halkaa culummada waxay ka qaateen masale fiqih oo kale oo ah ninkan waxay ka hadlayaan taaku taaku dhacay waxay ahayd taaka hadduu dhacay in haddee intii uu dhacay un loo cadaabo toddoba ardo maxaa loogu cadaabay markaa waxay leeyihiin qofkan taakada ardada ahee adadaan ku noollahay ardadaan ku noolahay taaka hadduuba ka mulkiyo wuxuu mulkinayaa waxa ka hooseeya ilaa toddobada ardaba toddobada ardaba intaasaa iskale ah. intan uu ka dhulka ee boloodka isaga uu leeyahay waxa ka hooseeyo dhan asaa iskale haddii iktishaaf intii la sameeyo baaritaan ceel batroola laga ogaado intaas cumqigiisa iyo godkiisa intaa u dhan yahay lagu ogaado hoos inuu ku jiro dhulkiisi laga dhex helo asagaa iskale inuun si un lagu maareeyo masaalix caama lagu gudo waxyaalo dhaqan oo siiyo waa gaar lakin asagaa iskale lama xoogi karo asagoon ogoleen nafak lama dhex marin karo booskiisa hoos lagama marin karo god ay baabuurta maraan kada ama si wajiha ay maraan yaa hoos lagaa marini biduuni idnihi maya asagaa iskale dhulka waa in xaqiisa la mariyo la siiyo soo ma hadda kuwa wadooyinkeeda dhisaayo markay meesha kusoo hagaagta dadkii xoolaa la sii Ah, lana asaga iskale asaga iskale oo waxa ka hooseeya o dhanna asagaa iskale wuxuu kaloo leeyahay waxa ka koreeya waxa ka koreeya qof ma dhihi karo gurigan adaa iskale korkaadaa laakiin guri kale saaran guri kale yaa korkaada saaran intan adiga leedahay culimmadu yidhaahdaan alqaraaru taabicu lilhawaa ah. dhulkan sugan wuxuu raacsan yahay ama alhawaau taabicun lilqaraar cagsi hawadan waxay raacsan tahay dhulkay raacsanta waxaan ka korreeyan asagaa iskale nacam marka saas darteed baa toddobada arlaba qofka lagu cadaabaya qofkii wax dhacay xadaanaa muslim bn ibraahim qaala xadaanaa cabdullahi bn mubaaraki qaala xadaanaa muusa bn cuqba can saalimin can abiihi radi allahu canhu qaal qaala anabiyu sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi man akhada min alardi dhulka ninkii ka dhaca shayan wax kamida ah, bikayri xaqi xaqdarri ku qaata fusifa waxaa lala goyn bihi asaga yowma alqiyama ilaa sabci ardiin xadiikan waa kuu caddeeyey dawiqadiibu kuu caddeeyey waa dhulka lala jari toddobada ardaba qaala farabriyu wuxuu yidhi farabrigu waa tilmiidkii bukhaari ee raawi saxiix ahaa maxamed ibnu yuusuf baa sagan la dhahaa qaala abu jacfar baa wuxuu yidhi abu jacfar binu xaatim muxamed binu jacfar muxamed ibnu abi xaatim albukhaari baa la yidhaahdaa waa waraaqu bukhaari bukhaari ninkii wax u qori jiray waraaqa u ahaa weeyaan ninkan asaguna kaanuu kasii warinaya kanna marka waa raawigii kanna waa qoraagi wax qori jir qaala abu cabdilaahi bukhaari hadda la imaaday hada alxadiidu xadiidkan laysa bikhuraasaan khuraasaan markii la joogo fii kutubi mubaarak cabdullahi mubaarak kutubtiisa kuma jiro kutubta cabdullahi xadiidka waxaa warinaya cabdullahi mubaarak khuraasaan kutubtii cabdulmubaarak kumad maaha amlaa calayhim ardadiisu u yeeriya bilbasr markuu basro joogay markuu basro oo ciraaq ku taallo u joogay iyuu xadiidkan imlaa ahaan ardada u yeeriyey laakiin kutubtiisii markii la baaray laga waa khuraasaan saas ku leehay ma dhigaysa marka kol hadduu cabdullahi mubaarak uu yahay iqa dabdigiisa iyo cadaaladiisa lagu kalsoon yahay ama dabdigaas laba loo kala qaybiya labdiga labdun fi suduuri wa labdun fi suduuri inuu sadarka wax ku xifdiyey qofka iyo qoraalka iyo inuu xifdiga iyo qalbiga ku xifdiyey labaduba qofka hiqada waa laga qaadanaya baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa adina insaanu liaakhara qof hadduu qof kale u idmo shayan wax jaaza way banaanta a wax lisla lahaabuu wax ku ogolaaday haddii idanba aad haysato xoolihii qofka uu lahaa uu ku idmay waa ku banaanta marka daalima tihid hadduu laakiin kuu idmin dulmigan aad soo gelaysaa xadaanaa xafs bnu cumar qaal xadaanaa shacb bnu xajaaj can jabala ninka cabdullahi bn cuhmaan abihiis jabala bn abi rawaad cabdullahi bn cuhmaan bn jabala bn abi rawaad marwasigi kunaa bilmadiinati madiinaan joognay fii bacdi ahli ciraaq reer ciraaq qaar kamida ah, oo ciidankii kamida ah ciraaq ciidankii ciraaq ka yimid ee cabdullaahi binu zubayr xilligii xijaas maka iyo madiina dhulkaa u xukumay nimankaa ciraaqiyiintaa la fadhiyay buu le fa asaabanaa sana abaar baan ugu dhacday sanada waa abaar abaar baan ugu dhacday oo midhihii iyo timirtii ay yaraatay fa kaana ibnu zubayr cabdullahi binu zubayr wuxuu ahaa yarsuqunaa kii nagu masruufa atamra timir yani saha iyo zaad zaad binu siin jiray oo timir ah in yaroo markaa cabdullaahi wahaye buu u qaybini fa kaana ibnu cumar radi allahu canhuma wuxuu aha yamuru binaa kiina soo mara fa yaquulu wuxuu dhihi jiray ina rasuula اllahi salى اllahu alيh wasalam nahaa wuxuu reebay can ilqiraani xiriirinta in laba xaboo timira iyo saddex xabo timira isku qabato nabigu waa diidey wixii dadka kula cunaayay ay halhal u qaadanayaan ilaa an yastaadina arajulu inuu ninku idan dalbo oo minkum idinkeeni kamida akhaahu walaalkiis inuu idan ka dalbo mooyeen oo y war hebelo anin labalaba rabaan u qaatay iyo ogolow hadduu idmo timirtii iyo hilibkii iyo in labalaba la isku qaato haddii lagu fasaxo waad yeeli kartaa laakiin haddii wixii wax yar yahay dadkuna ay nin walba xabad qaadanayo adna xabadaada qaado ziyaado aan loo baahnayn oo dulmigii bay soo geli dulmigii bay soo gelaysaa nacam waa haddii caliiri uu jiro laakiin haddii ilaahay waasiciyey timirtu waa iska tuuran tahay hilibka waka waa iska waran yahay nin walba wuxuu ka cuna ka cunayo xadaثana abu nucmaan maxamed ibn fadl caarib xadaثana abu cawaana wadax ibn cabd lah yashkuriy can ilacmad sulaymaan bn mihraan can abi waali shaqiiq bn salamta alkuufi can abi mascuudin cuqba bn camr albadri ana rajula min alansaar nin reer ansaareeda yuqaalu lahu abu shucayb la yidhaahdo kunyadiisa kaana lahu ghulaamun buu lahaa laxaamun hilibla addoon oo kawaallo oo hilibka iyo waxa ka shaqeeya ayuu lahaa faqaala lahu abu shucaybkii baa wuxuu ku yidhi maalin isnac lii طacaama khamsatin <clears throat> waxaad ii samaysaa cunto shan qof ku filan hilib iyo alaab soo hagaaji maanta qada hagaaji fiican qof shan qof wax ku filanoo cuntaa ii hagaaji lacallii adcu waxaan rajanaa u yeero annabiya sala allahu aleyh wasalam khaamisa khamsa nabiga oo shan qof shan ku ah afar kale iyo nabiga oo shantaa ah yaan maanta rabaa inaan casuumo marti qaadeen qofka dee aad rabta inaad aad u ixtiraamtana inaad keligii u yeedho waxaa ka fiican inaad dad soo raaciso ah, cuntadii baa laga yaaba inuu ka yaxyaxo ah, meeshiisi iyo duleelkiisun keliya in la arka maaha in wixii maaragtay lawada goobiyo wax lawada cuno oo dadka isla cunaan ayaa ka fiican marka wuxuu yidhi shan qof oo nabiga uu shan ku yahay keeni rabaaye ii hagaaji wa absara wuxuu arkay markuu saa leeyahay saxaabigaasi fii wajhi nabiyi nabiyi sal l slam aljuuca nabiga wejigiisuu gaajo ku arkay qofka gaajaysan ee rafaadsan iyo qofkas nicmaysan isku mid maa isku weji maha nabiga calayh salam buu ka akhristay wejigiisa baahi inay hayso fadacaahu waa u yeeray cuntadii baa la diyaariyey nabigu u yeeray nabi allow adiga shan qof noo adiga afar kale shantiina fatabicahum waxaa iska soo raacay rajulu nin lam yudcaa loo yeerin baahi baa jirtay carrada shantan isku toosan baad u arkay ee waddada qaaday ninkan wuxuu dareemay meesha weliba inay ka jirto dhexdu kaga darmaday gaajadaas bal maanta la soo qabeebuu siri faqaala الnabiyu salى الlahu alيه wasalam ba wuxuu yihi ina hada qad itabacana marka hore waa ka aamusay waa heli kari rasuulka alayه salam inuu dhowryaa adiga kuma jirto dadka loo yeeray ee haddaa raacin ana raacina iska joog lakiin raxmatu salى الlahu alيه wasalam naxariista ilaahay uu ku tilmaamay wama arsa ila raxmata lilcaalamiin naxariistiisa waxaa kamida de ninkan u naxaya gaajaa soo qaaday bal asagana ha kula socdo hadhowna qofkii asagahaa shan buu ogolaaye midka lixaad u sheeg hadduu ogolaadana hala cuno hadduu dee ogolaan waayo noqodan baa loo dhihi marka wuxuu ina hada qad itabacana ata'danu lahu ma u idmaysaa qaala nacam buu yidhi haa waanu idmayaa buu yidhi hadduu marka idmo idankaa asagaa waxay meesha ka saaraysaa dulmigii marka dulmi ma jiro laakiin asagoo loo idmin hadduu cuntadada iska cuno daalim buu noqon kitaabuulmadaalim baan ku jiraaye baabu qowli illaahi tacaala wahuwa aladulkhisaab aladulkhisaab mid dood adag wey nacam wmin annaasi man yucjibuka qowluhu fi lxayaati dunya yashhadu la calaa maa fii qalbihi wahuwa aladulkhisaab dooddiisa aad bay u adagta xadaثna أbو cاaصم waa can dooda adag ee laga hadli waxaa weeyaan شhadيد الkخhuصuمة wax runa iyo wax beena danka ma laha wuxuu rabaa inuu adkaado rag iska celiya rabbi ka baq baa la yihi isku meel ma galaan raggaa iska celi un baa ku jirta ka asaga waa la caayey xadaثna أbو cاaصم النaبيل الضحاaq بن مkhlد عن بن jubayr عن بن jurayج cabdالملك عن بن أbي مulaykةa cabdاللahi عن cاaئشha رadي الله عنها أم المؤمiنiin can inabiyi sala allahu alayh waaalih wasalam qaala nabig wuxuu yidhi ina abqada arijaali ila allah ilaahay agtiisa ragga kuwa loogu necab yahay alaladu lkhasib waa midka dooda adag idaa khaasama fajara markuu doodaayo been iyo maaragtay waxaan jirin ku doodaya ee aan ilaahay cabsidiisba ayna ku jirin kaasuu ilahay u necab yahay subxaana wa tacaala waxaan macno lahayn oo caqiima oo aan qiimo lahayn ku doodaya baabu imu man khaasamaa wuxuu ku saabsan yahay imu man qof dembigiisa khaasama dooday fii baadilin shay baadila ah wahuwa yaclamu isagoo og isagoo og buu been iyo baaطil ku doodaya qofka asagaa dembigiisa iyo cuquubadiisa qiطca min الnaar ayuu qaatay dooda hadduu wax ku helo qayb naara un buu haysta qaatay waxba khayr ma helin xadaثana cabdالcaزيز بن cabdالlahi الweysi qaala xadaثanii ibrahim بnu sacdi can saalixin ibn kaysaan can ibn shihaab الzuhri qaal akhbaranii curwaة bn zubayr baa ii waramay ana zaynab binti umi salma gabadha la yihahda zaynab binti umi salma umi salma radi allahu canha umulmuminiin umu salmaa dhashay rabibatu rasuulilaahi akhbaratu waxay u warantay curwe ana umaha hooyadeed umma salma radia allahu canha zawja nabiy sala allahu aleh wasalam ahayd akhbarathaa gabadheedii u warantay can rasuulilahi sala la slam bayna ka warisay annahu rasuulku samica inuu maqlay khusuumatan dood buu maqlay bibaabi xujratihi gurigiisii iyo qowladii qolku ku jiray albaabkiisi dad murmaaya oo qayli oo ishaysta ayuu nabiga maqlay calayh salaam khusuumada iyo doodaana nabiga kusoo socotaa inuu kala bixiyo fakharaja ilayhim waa u baxay nabiga calayh salaam faqaala wuxuu yidhi inamaa ana bashar anigu bashar baanahay wixii waxyi oo nabiga ku degin calayhi salaatu wasalaam oon loo cadaynin dee waxaa weeye cilmulkeybka ma oga rasuulka calayh salaam waxaad tidhahdaa waa kii nagu yidhi nabiga calayh salaam haddaan cilmulkeybka aqaano lastakartu min alkhayr wamaa masan yasuu khayrkaan masan lahaa xumaanna imama taabateenba markaa nabiga calayh salaatu wasalam wuxuu ana bashar bashar baanahay saa darteed uluuhiyada nabiga calayh salaam ma gaadhsiisna oo ilaah ma aha oo waxaan martabo uuna maaratay eh, basharnimadiisa iyo nubuwadiisa wax ilaahay u ogolaa waxaan ahayn in lagu sifeeyo ma banaana oo xadda la dhaafiya rasuulka sala allah alay slam laa tadruunii kamaa adrat inasaara ibna maryam waa ku dhihi nabiga alayh salaam siday nasaara nabi ciise say u buunbuuninaayeen ay ugu xadgudbeen ee ilaahay iyo ilaahay wiilkii iyo taalud talaata u dhexeen oo kale war halkaa hay inamaa ana cabdullaahi wa rasuuluh ah, cabdi cabdi ilaahay baan ahay rasuulkiisna waan ahay markaasaa idhaha inamaa ana bashar wa inahu yaatiinii lkhasab dad doodi baa ii imaani labada qofoo doonaysa ka xaqa leh iyo midka daalimka ma kala garanayo saas way macnaha maxaa yeele bashar baan ahay nin walbaba waxaan dhegaysanay siduu wax u dhigo iyo hadalkiisa iyo faseexadiisa iyo umuurihiisa yaan dhegaysani falacalla bacdakum barkiin waxaa dhici karta an yakuuna inuu ahaado ablaqan mid xeel dheer oo faseexo badan min bacdin barka kale kan kalena waxba caddayn waaye kaa wax caddayn waayana uuba xaqa leeyahay anigana waxa ii muuqda unbaan wax ku xukumi faaxsibu waxaan u malayn anahu midkan baliiqa ah anahu sadqa inuu run sheegay faaqdii lahu aan u bidalika xaqii isaga inaan uxukuma bidalika kaas faman qadaytu lahu bixaqi muslimin qof muslima xaqiisa ninkaan u oo hadalkiisaa iyo doodiisaa iyo looyaraduu soo aruursnay darteeda aan ogu xukumo fainamaa hiya qidcatu min annaar le qofkaatu hadli kara da qof buu dhihi kara ii hadal oo laga yaaba inuu faseexo badan yahy halaag yahay marka qofkaan qof kale hadalkiis intaan ugu u xukumo ama asaga naseexadiisii xaq dadeed aan siiyo fa inamaa hiya qidcatu min annar buu nabi sala allah alay wasalam waa gobol naarti kamida ah, buy rasulka alay salatu wasalaam waxaan u goy falyakuda ha qaato o lyatruka ka tago marka aniga maxkamad baa ii goysay iyo looyarkaygii baa xoogeystay oo adkaaday iyo waxaasoo dhan ilah agtiisa kama shaqaynayso ilah agtiisa subxaana wa tacala waxaa ka shaqayn yaa daalima yaa madluuma yaa xaqiisa qaatay yaa xaq dadeed qaatay ama rishwaha iyo ha ku qaato hoongo ama doodiisa ha ku caddayso ama dad kale ha u qayliyado qofkan aalimka waa aalim mar walbaba culamadu waxay yidhaahdaan qadaau lqaadi laa yuxilu xaraaman shayga qaadiga qadihiisa iyo xukunka uu xukumaayo shay xaraam aha xalaal kama dhigaayo qaadigu waxaa weye daawo wuxuu ka yahay faslu lkhusuumaat wa rafcu lmunaasacaat doodii iyo dadkii madaxa iskula jiray unbaa lasoo afjarayaa in doodda halkaa ku dhammaato nin walba danihiisa uu u dhaqaaqo tanaa markay qaadigu ka shaqayn laakiin yaa wax raaceen iyo yaa wax helay asagoo shaqadiis maaha xukunkaa unbuu fulinaya ayib baaban wuxuu ku saabsanyay idaa khaasama fajara qofka hadduu doodaayo faajir iyo been ku doodayo qofka asaga ah xadaanaa bishr bnu khaalidin akhbaranaa moxamed bnu jacfarin can shucbata bni xajaajin can sulaymaanin can cabdilaahi bni murata can masruuqin can cabdilaahi bni camr radi allahu canhuma an s qaal nabigu wuxuu yidhi arbacun man kuna fiihi afar khaslo xaalo qofkii laga helaa afar tilmaan kaana munaafiqan munaafiq buu noqday munaafiqu nifaaqan caqadigaa qalbiguu ku jiraa lama ogaan karo laakiin calaamaad baa jira calaamaat munaafiqiin waxaa ka mid a ah afarta nabiga uu sheegay xadiidka sala allahu alay wasalam baa kamid a waxaa ka mid ah, a ah kasalka iyo wahsiga cibaadada qofka cibaadadiisa inuu ka wahsado inuu daacadiisa ay daciifba tahay daciif inay tahay cibaadadiisa iyo daacadiisa wahsigiisa salaadaha ay aad u badan tahay min calaamaati nifaaq idaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala waxaa kamid a ah alriya yuraauna annaas waxaa kamida ah dikrigiisa inuu yaryahay laa yadkuruna ilaa qaliila ah, calaamaadka nifaaqa iyo munaafiqiinta ayay kamid tahay walciyaadu bilah afarta marka waa kan afartii buu nabiga noo taxay wuxuu yidhi aw kaana kaanat fiihi waxaa laga helay khasla min arbacin aw kaanat fiihi khaslatu min arbac arbacun man kuna fiihi afar ninkii dhexdiisa laga helo kaana munaafiqan buu noqon oo mase kaanat fiihi ninkii dhexdiisa laga helo khaslatun min arbac afar khaslo mid kamida kaanat fiihi waxaa ku jirta khaslatu min anifaaq xaalad munaafiqnimaha xataa idaca ilaa uu ka tago bacd riwaayad waa sii adkeeyeen nabiga wuxuu yidhi wain saama wa sallaa wa zacma annahu muslim xataa hadduu soomo oo salaado ilaa muslim maanahay afartaa hadday ku kulanta munaafiq wey idaa xadaa kadab hadduu sheekeeni been buu ku sheekeen ilaa looga bartaba nabiga ala sl wa kii dhihi jira xataa yuktab cinda allahi kadaaba been hala loo qoray wa idaa wacada markuu waxyabohana akhlafa wadigii iyo yabahii waa beeninaya oo waa khilaafaya oo waa gub yeelaya waidaa caahada cahdi iyo ballan hadduu qof la galo hadara ballantii waa waa burinaya adar ballan buu qof u qaaday meel iskugu imaano waxaasa isku sameyn waxaas isla qaban hadara awfu eh, bilcuquud baa lasu ogaa waidaa khaasaba hadduu doodayana fajara been buu ku doodayaa iyo iyo maaratay waxaan jirin afartaa marka afar khaslo xunxuna min calaamaati nifaaq ka mid a ah, maxabad ninkii laga helana calaamo xun baa ku jirta ha iska ilaaliyo ha iska dhowro hadda beentuna dee waaba aad bay u badan tahay si reemgaalka maxaad maqlaysaa qof baa kuu imaanaya asalaamu calaykum waa salaanteen waan is arkeenaaba kudhihi ah, waan kuu imaan doonaaba kudhihi kuma soo socdo kumana arki rabo ah, si fudud bay beentu iskaga socotaa si fudud ayay beentu iskaga socotaa ah, toonaana buu kuleeyahy aawe waa ka jira male baabu qisaasi lmadluumi qofka madluumkaa qisaastiisa iyo inuu goosto qasiga hadda waa goosashadii asagiibaa qisaas wixiisa goosanaya idaa wajada maala daalimihi daalimkii dulmiya xoolihiisa hadduu helo inuuba qisaastoo goostaba ninbaa xoola kaa qaatay xoolihiisii baad tiri waa ka soo saari weyday waaba ku inkira waa ku diiday waxaad qaadi karta qaad buu yidhi xoolihiisii baad heshay meel haada ka heshay xoolihiisii ayaad heshay intaadii ma ka goosan kartaa tanuu ka hadlaya wa qaala ibnu siriin wuxuu yidhi yuqaasuhu waa gooya xukunkiisa maarta halkaa haddaad aragtay bukhaari oo intuu baab sheegay aahar iyo salafkii kamida soo hormariyey ra'yigaasu qabaa ibnu siriin buu soo hormariyay hadalkiisa waa goosan oo xoolihiisiibuu ka goosan qofkaasuu yidhi wa hada madhab bukhaari raximah llahu tacaala qaar culamada kamid ah waxay leey maya hadduu asaga uu waxaan sameeyey ha ku dayanin addi amaanata ila manayta amaanaka walaa takun man khaanaka lafkiy ku khayaamin qaarna waxay leey maya eh, ay jirto ari bay aheed arigiisi baad heshay ah, lacag bay aheed lacagtiisi baad heshay wixii asaga ahaa uu kaa qaaday naftirkiisii oo kale aad heshay intaada aad ka goosan kartaa shaafici baa qaba raximahullah waxayna dheheen way ku magacaabaan fuqahada masaladan masalatu dafri bay dhahaan masalatu adafr xoolahaadii baad ku guulaysatay aad heeli laeed yaad meel gaaban ka heshay wa qaraa wuxuu akriyey ibnu siriin markuu leey waa goosan karaa qowluhu tacaala wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih haddiinana ciqaabo dhibaatada idii geysto ka aargoosta intii idinkan idiin geystay oo kale marka intaadi waad goosan kartaa xadaanaa abulyamaan aayaddaas ayadana waxay tusaysaa madhab bukhaari madhabkiisii u deliishaday xadaana abulyamaan alxakam bnu naaficin qaala akhbaranaa shucayb bin abi xamza can zuhri qaala xadaanaa curwa bnu zubayr ana caaisha radia allahu canha qaalad waxay tihi jaaad hindu bintu cutba ibnu rabiica gabadha hinda binti cutba binu rabiica la yidhaahdo ayaa timid aabbaheed maalintii beder baa la dilay iyo walaalaheed iyo adeeradeed maalintaasaa la gumaaday waa tii markaa waalan gaadhay ee dhibaato badan uxud geysatay xataa sayid mxuu ahaa shuhadaa ku soo salliday ninkii ahaa waxshi dhihi jirtay haddaad soo disho waa ku xoreeyey beerkiisii marka dambe cuntay ruugtay radia allahu canha wixii oo dhan cafa allahu cama salaf way islaamtay walislaam yajubu maa qabla islaamka wixii ka horrey dhan buu baabiinaya gaal gaalnimadiisu ay daran tahay oo gaalnimadiisa meel ka gaadhay hadduu tawxiidsada soo islaamo asaga kaa ajir badan oo kaa khayr badan waxaa laga yaabaa manaa dembiba de malaha adna dembi baad leedahay soo ma ah, dembi baa dembi baad leedahay asagana dembi maba lahaba marka gabadhaasi ayada ah radia allahu canha wa ardaaha zawjatu qaid qaa'id اljuyuush ninkii ciidamada hogaamin jiray baa yaa qabay oo kuma abu sufyaan um kaatib ulwaxyi waxyiga ninkii qori jiray hooyada hooyadiis wey waa kuma ya ninka waxya qori jiray dhashay mucaawiya bin abi sufyaan radia allahu canhu wa ardaah marka gabar qiimo badan bay aheede qaalad waxay tihi yaa rasuul alla rasuul allow ina abaa sufyaan ninkayga abu sufyaan sakhr binu xarb rajulun waa nin misiikun ku dhagaaya dhaqaalaha yani shaxiix riwaayo kale bakhayl weeye aan gacantiisa waxba laga fujin karin fahal calaya korkayga ma yahay xarajun wax dembiya ah. an udcima inaan quudiyo min aladii lahu wixii xoolaha uu lahaa ee guriga yaalay ciyaalanaa carruurta annada aan wada dhallay inaan ku masruufo isaga uu noo waasicin waayey xaq ma u leeyahay bay tiri faqaala nabigu wuxuu yidhi laa xaraja korkaada dembi ma aha calayka korkaada an tudcimahum inaad quudiso carruurtii bilmacruufi laakiin macruuf si macruufa ah. si macruufa ah la rabaa inaad xoolihiinta adhig iska daldalato shoobinada la maaha ee waxaa weeyaan baahidii iyo wixii loo baahnaa ee carruurta u oo ka gaabiyey ku buuxi haddii ay kugu filleed qadar qadarkii nuskii u ku nuski kale maad qaadan nuski kale qaadanaysaa laa xaraja calayki an tudcimihim bilmacruufi si macruufa inaad wax ku quudiso waxba dhibaata a ah, marin sala allah alay ali wasalam marka masalada ayada ah waxay caddaynaysaa oo bukhaari u daliishaday raximahullah qofkii madluumka ahaa hadduu xaqiisa haroodo inuu goosan karo waa masale marka laba qowl ay ku jirto oo qowl ka miduu rajaxay oo masaladan haddii la dhaho gabadhan la yidhaahdo hinda su-aashaa nabiga ay weydiisay iyo xukunka uu nabiga fatwada u bixiyey ma fatwa mise waa qada baa lasku hayaa haddii aan idhaahno waxaa weeyaan fatwo weeye haddaan idhaahno waxay noqon macnaheedu nin kasta oo shaxiixaho bakhayla oo masruufka reerkiisa ku cedhiiriyey xaaskiisa waxaa u banaan maalintay fursad xoolihiisa ka hesho inay ka goosato marka fatwa ay noqonaysaa waa xukun liljamiic wey laakiin haddaan idhaahno qaduu ahaa waxaa la rabaa gabadhii waxaas qabsado inay qaadiga aado oo qaadigu u xukumo liannahu qaduhu sidiisuba ictibaaraad ba wax lagu xukumaa iyo masaalix iyo aragtiyo kale ayaa lagu xukumaa baaritaan bu u baahani wuxuu u baahanaya xaalka in la fiiriyo marka wax badan buu u baahan yahay lakin fatwadu way iska saalanta waa la iska sheegi karaa marka saasay culamadu marka bukhaari raximahullah waxaad moodaa inuu u qaatay inay fatwo aheyd nabigana u jawaabay qaala xadaثana cabdullahi bnu yuusufin qala xadaثana ley qala xadaثani yaziid bn abi اlkhayr wasmhu mrhad can cuqbata bni caamirin radi allahu canhu qaal qulnaa linabiy nabiga alayh salam ba waxaan ku nidhi inaka tabcauna biqowmin dad baad noo diri nabi allow dad baad noo diri oo zake kasoo soo aruuriya iyo waxbaadna dhihi laa yaqrunana laa yaqru'nana namana marti qaadayaan famaa taraa fiihim maxaad u aragtaa waan u tagnay annagoo saxaabadoodna soo dirtay inayna martigeliyaan bay diidayaan fa qaala lanaa wuxuu nabigu nagu yidhi in nazaltum biqowmin haddaad qolo kor degtaan ood martidaan fa umira lakum in ogolaado bimaa yanbaqii lidayf marti waxa u habboon ee caadada iyo curfiga iyo dhaqanka dadka la yaqaano martidii waa la sooray la dhihi karo ini diyaariyo nacam biqow fa umira lakum bimaa yanbaqii lidayf faqbaluu aqbala idinkana loog iyo xoolo iyo wax kale ha raadinina haddiiba gaajadiiba lagaa bixiyo cunto lagu siiyey soor iyo caano lagu siiyey aqbal fa in lam yafcaluu haddayna yeelina afka wax inii saarin fakhuduu minhum ka qaata xaqa dayfi martida xaqeedii ka qaata awood u sheegta ah, markay saaxdaan baad wax kasoo guran kartaa ayagii baa intaad gacmahooda iska riixdo yaa waxooda soo qaadan intii aad ku noolaan lahayd baad ka cunaysaa marka tan wuxuu u daliishanayaa qofkii asagaa xaqiisii inuu goosan karo hadduu haloodo inuu goosan karo marka sida daahirka ayna ku socotaa culummadu laakin way isku khilaafsan yihiin waxaana xadiidka hadda laga fahmayaa dayfka in la martiqaada inay waajib tahay alimaamu leyth baa wuxuu qabaa ibnu sacdin in hadday baadiye tahay haddii beled tahay labaduuba xaqu dayf waa waajib wixiisana waa qaadan karaa haddii la siin waayo axmed binu xambal asaga wuxuu leeyahay fi lbawaadi faqad baadiyaha ilan baadiyaha meel magaalooyinka meel baad wax ka heli si unbaad wax u heli laakiin baadiyihii reer meel degan baad u timid reerkiina waxbaa ku siin waayeen naftaa kaa baxaysa marka ayagaas waad ka xoogi kartaa laakiin magaalooyinka hadday tahay ma isku tahay ninka u horraysa baad boobka ku bilaabi nacam qaarkaas jamhuurta laakiin waxay qabaan diyaafada iyo martiqaadku waa sunna ee waajib ma aha sidaa raajixase waa inay tahay waajib waajib inay tahay bale waxa sunnada ah waa saddexda beri habeenka u horreeya maalinta u horrayso waa waajib sida xadiidka kusoo aroortay nabiga alayh الsalaatu wasalaam saddexda beri ee dambana waa iska sunna saasuu nabiga alayh الsalaatu wasalam xadiiskii laga fahmay wallah aclam wabilah tawfiq sal اllah wslam